الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه من الصحابة وي أن اليهود يهود قالوا لعمر بن الخطاب waxay ku yidhaahdeen yahuuddaasi yuhuud cumar u timid oo fara badan ma jirin yuhuudda hadda la qaranhayo waa kacab alaxbaar kacab alaxbaar oo xilligii sayidina abubakar cumaru khilaafada haya islaamay sida raajixa ah ama mashhuurka ah ayaa su-aasha cumar weydiiyey maadaama fikraddaas ama aragtidaa ay yuhuud badan la qabeen muslimiin iyo gaalaba ha noqdeen saasaa iyagan loogu tiiriyey laakiin saa'ilku fardi mucayan uu ahaa waana kacb alaxbaar ana alyahuuda qaaluu licumara yuhuudda cumar waxay ku yidhaahdeen raxmat ullaahi tacaala calayh innakum idinku haddaad muslimiin tihiin taqra'uuna aayatan aayaad baad akhridaanood ilaahay ku bargaanood dareerisaan low nasalat fiina hadday nagu soo degi lahayd annaga yuhuud ah latakhadnaa dalika alyowm latakhadnaa dalika alyowma maalinka asagaa waxaanu ka dhigan lahayd ciidan maa in la ciidoo la farxo ciiduna min alcawdi baa laga keenay wahuwa maa yacuudu ilayka bisuruur wax walboo si faraxla kugu soo noqda ayaa ciid la yidhahdaa min xayu luga ciid baa marka ka dhigan lahayn ilaa maalin soo noqnoqdoo sanadkiibaa mar gala weeye marka bisuruur iyo farax buuna ku yimaadaa fadakara wuxuu sheegay yahuudigii hadihi alaaya aayadda hadda inoo dambaysay alyowma akmaltu lakum diinakum wa calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina aayaddaasuu sheegay faqaala cumar cumar wuxuu yidhi innii la aclamu waxaan ogahay anugu xayu unzilad meeshii lagu soo deji aayaddu meeshay ku soo degta waa aqaan waxaan kaloon aqaanaa wa aya yowmin maalinkii unsilad la soo deji maalinkii la soo dejiyena waa garanhayaa unsilad bicarafa xagga makaan ahaan carafa lagu soo dejiyey nebi maxamed oo carafo taagan oo xajinhaya xajatulwadaac xajkii sabootiska sanadkii tobnaad ayaa nabiga lagu soo dejiyey warasuululahi rasuulka ilaahayna cafwan unzilat bicarafa yowma caraf u jeedaa warasuululahi rasuulka ilahna waaqifun uu taagan yahay bicarafata makaan ahaan zamankii iyo makaankiiba waa yowmu carafa xagga zamanka maalinkai sagaalada ee bisha dilxija makaankuna waa carafa wuquufkeedii marka la taagnaawo qaala sufyaan wuxuu yidhi athawri wa ashuku sufyaan hadda sanadkeennu waa sufyaan athawri bukhaarina dariiq kale u ka keenaa isagu ibnu cuyayna xadiidka waa wariyaa laftirkiisu wa ashuku waxaan ka shakisanahay buui qaala ma yidhi yowma aljumcati am laa maalin jumcaha nabiga lagu soo dejiyey isagoo carafo taagan inuu cumar yidhihiyo in kale waa ka shakisanahay bu xadiidku isnaadu saxiix buu sheekhu calaa shad shaykhayn bukhariyo muslim xadidka way soo saareen faahfaahin intaa ka dheerada ruuxii u baahan kitaabu tafsiir suurat lmaa'ida fatxulbaariga xaafidna xajar ha ka akhriyo ayib قال أبو عبيد وحيد حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي عن حماد ابن سلمة أبو سلمة البصري عن عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال وحوري منك استابعي تلا ابن عباس ابن عباس بوحو أخري هذه الآية آية بو أخريي آية أيو أخريي qaybta hor intaana ka tegin shakigaas sufyaan xadiidka waxaa ma yeelay ruwaadda kale jasmiyey ruwaadda kale xadiidka waxay jasmiyeen in e, nabiga lagu soo dejiyey aayaddaani isagoo carafo taagan maalinka sagaalaad maalinkuna ay jumco tahay akara min xaafid baa jasmiyey marka shakiga thawri laa yaduru laa yadur qaala e, wuxuu ihi camaar ibn abi camaar tale ibnu cabaas ibn cabaas ba wuxuu ahriyay hadi alaaya aayaddan buu akhriyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa cindahu yahuudiy wahuwa e, kacb alaxbaar wey wa cindahu yahuudiy yahuudina uu ag joogo faqaala alyahuudiyu wuxuu yihi low unzilat hadduu markaa islaamay oo kacabalaxbaar markuu su-aasha weydiin uu muslim yahay nisbatu ila alyahuudiya waa bictibaari maamada bictibaari maamada horaan wuxuu ahaan jira weeye nabig wuxuu yhi salawaatu rabbi wasalam ala laa yaxilu damari muslim ila bixda alaain annafsu binnafsi wathayibu zani waxaa saddex lagaga dhigay ruuxii muslimkaah ridoobay muslimkii ridoobay diinta ka baxay xadiidkuna wuxuu soo yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin ila bixdaa alaa ruuxa ridooban hadda muslim ma aha biitifaaqi اlmuslimiin waxa laakiin muslim loo leeyahay waa bictibaari maa mada saas wey tanna sidan bay la mid tahay haddii kacb alaxbaar uu ahaa xilligaa uu su-aasha cumar weydiinhayo uu muslim ahaa horaan wuxuu ahaa iyo meeshuu soo maray baa loo jeeda iyo diyanaduu soo maray ama waa nisba ila nasab nisba ila nasab oo hadda diyaanada looma jeedo waxaa loo jeedaa nasabka iyo dhalashadii hadduusan islaamin maalinkaa ka horna waa xaqiiqa wey hadda tawiilagama ah baahno eh, xaafidn xajarna asagu wuxuu xoojiyaa inuu maalinkaa su-aasha u weydiinhayo badaha islaamay bacdaha wuu islaamay oo ka hor usan muslim ahayn su-aashana uu cumar weydiiyo isagoo yahuudi ah oo baaqin calaa yahuudiyatihi ah faqaal yahuudiyu wuxuu hi low unzila haddii la dejin laha hadi laaya aayadan fiina dhexdanada lagu soo dejin laho nabiyulahi muuse iyo haaruun loo soo dhiibi lahaa latakhadnaa waxaanu ka yeelan lahay yowmaha maalinkay soo degtay ciidan maalin la ciidisto la damaashaadoo la farxo qaala bnu cabaas wuxuu idhi fainaha naزlat fii ywmi ciidin ywmi jumcatin wa ywmi carafa warkooda waxbaha dhegaysanna wuxuu yidhi inaha naزlat fii ywmi ciidin maalin ciidad bay aayaddu soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaam diina waa aayadda ugu qiimo badan wey xagga ammaanka iyo diinka dhammaystirkiisa iyo shahaada siinta muslimiinta bila sharafeed la siiyo aayadda ugu culus wey marka ayaddu aayad taalin ma ah tamaamu diin iyo rid allah subxaana wa tacaala iyo itaamu nicma ayaa meesha ku jira yowma jumcatin baa la soo dejiyey maalinka ciidda yowma jumcu ah wa yowma carafa la soo dejiyey tirmidi baa soo saaray aarkan dambe isagoo saddex kun afartan iyo afar طayaalisi fi musnadihi maxamed nasr almarwasi fi tacdiimi qadr الsalaa الطabrani fi mucjamihi اlkabiir alimaam الطabri fi tafsir bisanadin صaxiix sanadka hadda aynu hayna waa saxiix sanadka hadda xadiidkan dambe ibn cabaas mawquufka ah waxaa weeyaan waa waa saxiix weeye waana haddii xukmu lmarfuuc buu qaada maadaama tafsiir iyo sababu nusuul uu khuseeyo <clears throat> ninka la yidhahdo isagu wadaadka hore camaar ibn abi camaar mawla bani haashim ataabiciy aljaliil xaafidkaas wuxuu ku gaabsaday waa saduuqun rabama akhطa'a laakiin dahabi baa ka garlaho ninka inuu tiqa yahay baa xoog badan min rijaali muslim wa sunan arbaca maxalushaahidku marka sheekh wuu ka rabaa isagaa hadli doona abu cubayd raxmat ullahi tacala caleyh wuxuuna yidhi wuxuu horta ha dhammeeyo قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال وحوري تابعياز نزلت عليه نبي كسو دكت آيضني وهو واقف أسقو تاغن بعرفة عرفة تاغن حين وقت بين سودكت إذ محل أو بابا أو ترترمي الشرك قال لمدي إذ محلالكو ومركو وحو إيران بيلا دواء بابا وإبر بحو xiina wakhtigiibay soo degtay id maxalla uu tirtirma ama baabaa'a shirku wahudima la dunshay manaaru ljaahiliyati jaahiliyadii diinla'aantii astaanteeda iyo calaamaadkeedii manaarku hadda waxa la taago iyo taallooyinka yaa loo jeedaa asalna waa calaamada iyo astaamaha yacnii tiirarkii gaalnimadana waa la dumiyey shirkina waa baaba'ay walam yatuf uusan dhawaafanin bilbeyti kacbadana curyaanu ruux qaawan ile waa baqaaya aljaahiliya baqaaya aljaahiliya in adoo qaawan aad dhawaafto ayadna waa la baabasha sheekhu wuxuu yidhi isnaaduhu mursalun saxiix sidaa uu sheekhu sheegay wey maraasil shacbi xadiidka waxaa soo saara maca abi cubayd waxaa soo saara saciid mansuur fi tafsiiri wabari fi tafsiir aarkuna waa aar marfuuca marfuuca weeye ayb mursal ha ahaado laakiin inuu mawsuul yahay min xayu اlxukmi bay u badan yihiin xufaadu ninka leedahay cijli fi taarikhi iqaat axmed musaalix alcijli wuxuu leeyahay mursal shacbiy صaxiixun laa yursilu ila صaxiixan صaxiixan laba goor buu ku celiyay taarikhu iqaat sabxada laba boqol afartan iyo afar shaekhulislaam ibnu taymiya markuu ka soo hadlay maraasiisha shacbi iyo darajadeeda yaa wuxuu yidhi fahuwa xujatun wifaaqan mursal shacbi waa xujatun wifaaqan muranna kama qabaan qolyaha mursalka radiya iyo kuwa xujaystaba mursalka shacbi inuu xujiya waa muwaafaq buuri lianna alshacbiya cindahum saxiixu lmaraasiili laa yacrifuuna lahu mursalan ila saxiixa sidaasuu sheekhu yidhi saarim lmasluulka mujaladka labaad safxada boqolabaatan-iyo toddobo marka xadiidkan aharkan shacbi iyo kii ibna cabaas iyo kii cumar kulli baa waxay isku raaceen in aayadda ay soo degtay eekamaaludiinka ka warantay ee itmaamu nicma ka warantay ee ilahay inuu muslimiinta ka raalli noqday ka warantay inay maalinkaas soo degtay nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyar kadibba waa geeriyooday siddeetan iyo saddex maalmood siddeetan iyo kow maalmood kadibba waa geeriyooday alimaam shacbi wuxuu uhi fadakara allahu jalla anaa'uhu ilaahay wuxuu sheegay ammaantiisu ha weynaatee ikmaal addiini diinta dhammaystirkeedii buu sheegay iyo dhammaystirankeedii fii hada alaayati aayaddan gudaheeda ku sheegay wainamaa nazla aayadduna waxay soo degtay fii ma yurwa sida la wariyey culummadu ay wariyaan qabla wafaati الnabiyi nabi maxamed geerihiisa ka hor bay soo degtay aayaddu bixda وamaaniina leyla siddeetan iyo kow habeen ka hor idan hawshaas waa la wariyaa haddee istiiri abu cubayd hawshaa laftirkeedu wuu ku tiirinaya qaala abu cubayd qaasim bnu salaam kadalika xadaanaa xajaaj sidaa aan kuu sheegay in nabigu siddeetan iyo kow habeen kadibba uu geeriyey bacda nuzuuli aaya ayuu xajaaj bn muxamed almisiis alacwar xajaaj bn moxamed almisiis alacwar can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibni jurayj alumawi mowlaahum ninkaas weeye xajaaj bn muxamedna waxaa lagu tiriya xagga rijaasha marka la marayo cilmigaas min abat الnaasi fi bni jurayj min abat الnaas bal huwa abat الnaas fi bni jurayj nin khilaafo uusan dhulka dhigaynin ma jiro sheekhaada isku qabtaan idan ibnu jurayj baa sidaa odhan jiray bal asagoo marfuuca cafwan asagoo mawquufa saxaabadu ay caddeeyeen ayaa jiroo sugan nabigu sideean iyo dhowr maalmood kadib uu geeriyooday sideean iyo saddex xaafidkaasoo sideetan iyo saddex buu gaarsiiya rajaxa almuhim waa uun laba bilood iyo wax yar laba bilood iyo bil wax dhiman iyagoo nabigu sii noolaa aayaddan marka waa aayad culusoo tusaysa in diinku qabla nusuuliha intaysa aayaddaa soo degin ka hor diinku inuusan dhammaystirayn oo wax dhimanaa iimaanku inuusan buuxin oo u baahnaa dhammaystir bay tusaysaa waana radd cala almurji'ah bay aayaddu tahay muxuuna yidhi imaamku falow kaana aliimaamu kaamilan biliqraari warasuulu اllahi bimakkata fii awali الnubuwati kama yaquulu haؤulaaءi ma kana lilkamaali macnan wakayfa yukamilu shayئan qad istawcabah waata calى aakhirih war qiimo badan weeye wuxuu hi falow kaana aliimaamu iimaamku hadduu yahay kaamilan mid ku dhammaystiran biliqraari ashahaadada ashahaadadaata hadduu islaamkuba ku buuxsamaayo oo iimaankaaduba intaa uu ku eg yahay kuna dhammaystiran yahay ilan waxay qabaan ninkii la yimaada iqraarkoo yidhahda ashhadu an laa ilaha illa w anna muxamadan rasuululah yidhaahda inuu yahay mu'min kaamiluliimaana bal qaybaa ku daray waa mu'min kaamiluliimaan bal iimaanu ka iimaani jibriila wa mikaa'iil halkaasay la gaadhsiiyeenba markaasaa eh, eh, mxuu ahaa inuu ahaa wakiicabaan u malay mise sufyaan athawri ayaa waxaa la yidhi saasay leeyihiin war bal iimaanuka iimaani ibliis buuhi mar hadday dhahayni waa eh, ilaahay baan ictiraafnay oonu rabbinimadiisa qirnay oo rasuulka risaale u qiray iimaankan buuhi ay sheegan hayaan dhaheen iimaanuna waa ka iimaani jibriil wa mikaa'iil waa beentoodii xaqiiqada waxaa weeye iimaanum waa ka iimaani ibliisa wa fircawna wa abujahl buuhi wa abi jahl sababtu waa maxay buu yidhi abu jahl iyo fircawn iyo ibliisba way la yimaadeen iqraarkii iyo ictiqaadka qalbiga ahaa wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum dulman waculuwa waay qaala laqad calimta ma anzla haula ila rabu samawati basaa'ira wainii la adunuka ya muusa ya fircawn mabuuna cafwan marka way ogaayeen abu jahlna wuu garanhaya qurayshna way garanaysa fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina bayaatila yajxaduun ibliis rabbinimada carabku ka qarinhayo rabbi maa awaytanii rabbi faandirnii buu la taagan yahay qalbigana wuu ka ictiraafsanaa marka ninkii intuu qalbiga ilaahay ka aamino ashaado basa ku gaabsada sidaa ku yidhaahda muslim baan ku ahay oo weliba iimaankaygu wuxuu u dhammaystiran yahay u dangaman yahay sida iimaankii jibriil iyo mikaa-il u buuxo waxay dhahan salafku bal iimaanu ka iimaani ibliis xaqiiqada yaa u dhow xaqiiqada waxay la tahay radigan salafka u dhow Ah. wax idin dhexeeya ma jiray dheh tii buu iimaanku hadda ka hadlahaya falow kaana aliimaanu kaamilan biliqraar ashahaadadi iqraarka lagu sheegi wa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam bimakkata nabigoo maka jooga fii awali nubowa kamaa yaquulu haaulaa'i siday murji'adu leeyihiin buuhi hadday hawshu sidaa tahay hadduu iimaanku yahay kaamilan biliqraar alwal wa rasuululahi rasuulkana bimakkata maka uu jooga fii awali nubuwati nabinimada horaanteedii kamaa yaquulu haaulaa'i siday qolyahan ay sheegahayaan maa kaana ma ahaadeen lilkamaali dhammaystirka alyowma akmaltudaas akmaltuda macnan faa'ida ma yeelate horaan buu kaamil buba ahaa ilah xageed u wadaawe weel buuxa xaggee wax lagaga shubaa hadduu iimaanku horaanba soo buuxsamo annagoo maka joognaba uu dhammaystiraa oo uu kaamil ahaa alyowma akmaltu xaggee u socotaa wa kayfa yukamilu ilaahay seeba u dhammaystiri shay-an shay qad istawcabahu uu dhammaystirayba uu koobay shay u ilaahay koobay oo waxba uusan ka tegin oo xarafkii u dambeeyey kii u horrayn uu soo dejiyey ilahay see buu dhammaystiraya oo wa ataa uu yimid oo uu gaadhay calaa akhiri kiisii u dambeeyey shay kiisii u dambeeyey iyo kii u horrayba hal mar la keenay imaankuna sidaa ku buuxsamay see loo dhammaystiraya waa mustaxiil weeye shay naaqisa ama dhiman ama badh ah ayaa la buuxiyaa oo la dhammaystiraa marka aayaddu waa aayad culus weeye hadday dhahaan diinku iimaanka kama tirsanana way magaaloobahayaa diinta mar hora ka baxa ayaanba addiinu laysa min aliimaan hadday dhahaan u dhammaato maxaa yeele waman yabtaqi hayr alislaami diinan baale falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ina addiina cind allahi alislaam marka waa dhib ku soo kordha weeye murjoo raddiguu iimaamku radinayay qaala abu cubayd wuxuu yidhi ayaddaas marka waa ayadaha u cadcad iimaanku inuu kordhahayo huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi اlmu'miniin liysdaaduu imaana maa iimaanihim wlilahi junuud samawaati wlard yani iimaanku waa kordhaya wladiina htadw zaadahum hudan waaataahum taqwaahum waida tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaanan yani waa inkaar lilxaqaa'iq alqur'aaniya laakiin ta'awul baa u geynaya ta'awul baa u geynoo shubha gashay ahlulbidacu nimanna waa niman zanaadiqo aha oo diinta ku maxaabsanhayay oo diinka islaamka inay ka dumiyaan gudihiisa doonhaya oo hadmu diini bismi diin u socday ahaayeen waana dad yaroo sheekh mutami gooni u soco nimanka jahmiyada qaybo kamida iyo raafidada iyo qolyahaas weeye nimana niman culamo ahlu khayr oo wanaag doon ah laakiin shubha waxbaa qulubyi waxbaa ku qallacoo ku istaagay markaasay balaaya ka dhaqaaqeen qolyaha marka murjiada dadkaas khayrdoonka ahaa ee haddana ka dhaqaaqay musiibada ayuu ahaa ka tirsanaayeen arday axmed ardaydiisa kamid ah wuxuu hi axmedow waxaan ku weydiiyey nimanka murjiada ah waxay yidhahdaan alimaanu waa qowl oo marka ay uga jeedaan qowl اqalbi iyo iyo camal اqalbi iyo qowl lisaan ay uga jeedaan camalkana way ka saareen sidaas murja ma qabta haway qabtaa buui waxaase ku weydiiyey buui murjiadu way cibaado badan yihiin oo qur-aan akhris badan yihiin way soomaan way salaadaan way zakeeyaan way xajiyaan way jahaadahayaan sadaqaad bay bixin wanaagay ummadda fari xumahay ka reebi waa niman cubaad ah oo wejigu uu gabaadir noqday oo sibir sibir yeeshay oo iyagoo dhanba gorfulagad geel yeeshay maxay yihiin buu ihi yani acmaashu iimaan ma ah iyo haddana ku nafbixiddan maxay ahayd axmed wuxuu ihi fidna iyo balaaya ku dhacday bu fidna ku dhacday oo dhinteed fidna ku dhacday dhacla sameeya balaa asibtay buu ihi marka nimanka murji'at اlfuqahaa ha dhaheen iimaanku waa qowlan laakiin xagga camalka iyo nusuga iyo cibaadaysiga waxay ahayn niman tilmaaman bay ahaayeen shubha marka qulubtiga oo balaaya ku leexatay qaala abu cubayda wuxuu ihi raxmat ullahi tacaala calayhi fain qaala laka qaa'ilun nin hadduu kugu yidhahdo bushi lagugu keeno fain qaala laka qaa'il min almurji'ati weeye ama nimaan wax fahansanaynba hadduu ku yidhaahdo weeye fama hadihi alajzaء الثalaaثaة وasabcuun aliimaanu bidcun وasabcuuna shucbatan tan maxay tahay iimaanku hadduu dhammaystirmay oo alyowma akmaltu lagu dhammaystiro la buuxiyey iimaanku muu xaqiiqo waaxida noqdo toddobaatan iyo dhowrkan juz ee iimaanka muxuu yahay su-aasha hadduu kugu keeno oo uu ku yidhaahdo iimaanku waa inuu noqdo shay la garanhayo mucayan ah waa shuba ay leeyihiin murji'at lfuqaa baa iskale salaadu wax la yaqaano weeye soonku waa la yaqaanaa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna moxamadu rasuulu waa la yaqaanaa yacnii toddobaatan iyo dhowrkan qayboodee iimaanku u qaybsamo ee kala sarraysa ee shahaadadu u sarrayso ee qodaxda iyo qashinka wadooyinka laga qadanaya u ajir yar yahay waa inaad magacawdaan waa shubaa'ikana murji'adu waxaa lagu yidhi malaa'ig baa lagu sheegay iyo rusul iyo kutub baa kitaabka ilah lagu sheegay waana min arkaan اliimaan aliimaanu bikutub اllahi wa birusulihi wa bimalaa'ikatihi wa min arkaan اliimaan malaa'igtu ilaahay abuuroo dhan iyo kutubtu ilaahay soo dejiyoo dhan iyo ambiyadii iyo rusushu ilaahay soo dejiyo uu soo diroo dhan mid mid u magacaaba idinkuna sheegsheegaa layidhi may garan maydhan haddii maxaad rumayseen wixii magacaabanna ee ilaahay si gooni u magacaabanay gooni ahaan baan u rumaynayna inta kalena bilijmaali baan u rumaynaynaa haddi waxaa le ajzaa liimaanna waa sidoo kale yani godkii ay ka soo carareen bay ku dhaceen tiibuu marka imaamku tilmaamahaya siga tartiiboo ladifanbu laakiin u tilmaamay kutubiimaamka kalaad iyadoo faahfaahsan ka heli insha allah qiila lahu ninka waxaa lagu ran loogu jawaabi lam tusama lanaa noloma magacaabin loona bardhabin weeye xaala kawniha majmuucatan iyadoo urursan toddobaatan iyo saddexda qaybooda iimaanka ee aclaahu qowlu laa ilaha illa ay tahay mid mid looma qabanin looma bardhabin bukaanada soo sheegna culimadu isku dayeen inay cayimaan oy tiriyaan oy tiriyaan eh, ibnu xibbaan ariiqadiisana u ficno waa inaga nidhi marka waa lasoo muraajacayay la tahay meeshaa idiin dira ibnu xibbaan wax soo akhriya maledihi waana la sooman yahay hade waxaan jirin han lai sheegi yaan lai sheegin hay sheekhbaad wuxuu yidhi anugu ibnu xibbaan maanan ku noqonin ee fatxibaarigii meeshiisaan soo fiiriyey baaraka allah fiik waa dadaash yaa kale ardaygu waxyaabaha nugu kalifiga ka mid tahay inaan hadda aana maraajic sheegin oon masaadirta iska dayno waxaa masaadirta iyo mawaadiladiinsiya qodobada inaad u noqotaan oo ninku uu soo fiiriyo wax ka kororsado waxaa laga yaabaa meesha ayada iyo masdarka iyo aharka waxa anugu aanan ka fahminhe inaad ka fahamto ilaahay kaaga furo weligaa xajiya lama ahaado ayib wadaad inuu sheegan lama daba taagnaadee intii la sheegay in baa lagu darsadaa marka hadda kadib waxay tegaysaa inaan dhaho un waxaa soo saaray hebel oo aman ka ba waa xadiis saxiixa nebi maxamed buu ka sugan yahan ku gaabsado iyo ibnu xibbaan baa yidhi iyo xaafin xajar baa sheegay kadibna aad rafaadaan marka ixaalaadka ixaalaadka weliba khaasatan qaybaha gooni loo tilmaamo waa in dib loo muraajaceeyo insha allahu tacaala qiila lahu waxaa lagu odhanhayaa lam tusama naloma magacaabin lana annaga haddaan muslimiin nahay waxaa weyaan ajzaadii iyo shucabka iimaanka lana annaga majmuucatan xaalay urursan tahay oo fa nusamiiha marka aan markaa aan tirino oon magacawno ayib hayra laakiin buuri ana alcilma cilmigu yani garashadu iyo aqoontanada diineed yuxiiطu cilmiga wuxuu koobahayaa annaha ajzaada iimaanku min طaacati اllahi wa taqwah shucabuliimaanka la sheegay waa طaaco ilaahay alla ka cabsi si guud baan horta taa u garanaya cilmiga aqoontan diintooda baana taa caddaynayso shiki kuma jiro waxaad nagu haysataan waa tafsiil u sheega mid mid u bardhaba soo istaajiya kow intaad ka bilowdaan oo tirisaan toddobaatan iyo dhowrkii gaadhsiiya ama toddobaatan iyo sagaalkii ibn xibbaan sheega tiriya xaafid ibn xajar baa tiriya inta tabartiisaa ah. waxaa kaloo iyadoo tirsan ka helaysaa eh, kitaab dhanoo laga qoray baa jira shucab uliimaan la yidhaahdo eh, limaam albayhaqi waxaa ka soo horeeyey abu cabdillaahi alxaliimi alshaafici alminhaaj fi shucab اliiman baa la yhahda saddex mujalad wey mabuuc wey alminhaaj fi shucab اliiman ninka asagu wuxuu isku dayaa axaadiiii inuu sardiyo oon sanad lahayn xagganna uu fiqi saaroo ka hadlo in awood badan weeye asxaab ulwujuuha shaaficidan lagu tiriyo maaturidiyadu khuraasaan iyo maa waraa annahya joogtay asaguna isku baaba'een ilaa waagi dambe ay odhan jireen wakhaalafanaa bacdu mutaakhiriin almuxadisiin min ahli bilaadina aliibay ujeedaan haddii maturidiya calacali waa nin mutaahiriin min almuxadiiuuna ahlulbilaad ka calacali waa cabdulahi alxaliim marka ninkaasna kitaabkaasuu leeyahay bayhaqi shucabkiisi toddoba mujallad baa lagu daaba hadda saddex iyo tobanna dabco kalaba jir daaru rushdi ah marka waa asagu wuxuu kitaabka marka la yidhahdaa bayhaqi kiisu waxaa weeyaan waa farac can ilminhaaj fii shucab aliimaan lilxaliimi abwaabtiisii buu soo qaatay axaadiistuu uu keenay xaliimina wuu isnaadiyey keliya xadiiii buu keenaa sanad buu u sheega xadaana ambaan abarna ilaa rasuulilaahi ila axaabiyi ila taabiciya kolba hadduu aar yahay iyo hadduu mawquuf yahay hadduu marfuuc yahayba hadalka xaliimina waxbuu ka soo qaataa waxyaaba yar buu ka soo qaataa hadal waxaa ku jira xaliimi minhaajkiisa inuu baabka kontonaad miyu ah mise konton iyo sideedaad hadda sinta sooma xusuustee hadal qiimo badan oo wahaabiyadu hadday heli lahayn waa hor anficilaa baa ku jira markuu ka hadlaya maslaة الshirki iyo shirk الtashriic iyo masla الtaxaakum ilى طawaaغiid baxi waxaa ku jira laa tajidu fii kitaabi wahaabiyin walaa jahmiyin walaa ashcariyin walaa muxadiثin aakhar meeshaana dib ha lagu noqdo berri baan soo sixi doonaa raqamka waa hora igu dambaysay insha allahu taala laakiin baabka kontarisgeeda ama kontaraad inuu ahaa baan jeclahay ayb wuxuu ka hadlay aayadii qur-aanka towxiid alxaakimiya ama towxiid atashriic ka hadlay iyo shirkigaasu ururiyey markaasu xataa ummadihii xukaamtii qudaadii shacabkii mawaaqif buu ka qaatay marka hawsha hal akhri way qiimo badan tahay bahiqidaa asaguna soo guriya naqliga markaasuu sallimay oo yidhi waa hadal qiimo badan asaguna waxaa kaloo soo guuriya saaxiibu nihaayat اlarab fii funuun اladab asaguna wuu soo guuriya hadal qiimo badan weeye baryahan dambe xoogo wadaadda ayaga ka mida ah wadaad suudaani cabdulahi saadiq la odhan jiray rag baa helay oo naqligaa soo guuriya in yaroo ibni xasm leeyahay baa lagu nafbici jiray ayib dabaq ahaan ibn xasm ibn xasm wadaadku waa ka horeeya oo xaliimi baa ka horeeya ibn xasm waa afar boqol konton iyo lixdi taqriiban meelaha haddaana khaldin yuu geeriyooday afar boqol konton iyo labadii u horeyn konton iyo lixdan xitaa yaa maskaxdeeda u badan ama cabdulaahi abu cabdillaahi alxaliimi asagoo siddeetan iyo dhowr sano ku dhintay wuxuu dhintay afar boqol iyo kowdii yani waxay dhici karta marka quraabata qarnin buu ka horeeya xagga taabagalka iyo waxsheega ayib hayra wuxuu hi ana alcilma yuxiiطu wuxuu koobahayaa annaha azaadu inay tahay min طaacati اllahi wa taqwa alla ka cabsiga ilaahay wain lam tudkar lana yaanan loo sheegin buri annaga fii xadiiin waaxidin wain lam tudkar lana ay اlأجزاء shucab اliiman fii xadiiin waaxid mufasala hal xadiid la dhihin shucab اliiman aclaha wa qowla waxaa ku xigay hebel iyo hebel iyo hebel lama dhihin bu fi xadiiin waaxidin laakiin waxaanu ognahay shucabka laamaha laamaha iyo qaybaha iimaanku uu leeyahay waa waajibaadka ilaahay ku saaray sunanka mustaxabaadka waxyaabahaas weeye xaaraamtoo laga tago waajibkoo lagu aado waa un cabsi ilaahay iyo aaco ilaahay walow tafaqadta alaahaara aahaarta dad lahayd buuri lawajadta waxaad heli lahayd mutafariqatan ayadoo ku kala tagsan fiiha fi اlaahaar lawajadta ay shucab wey shucab اliimaanki baad heli lahayd mutafariqatan fiiha fi اlaahaar haddaad axaadiia istiqraa ku samaysana toddobaatan iyo sagaalkee bannaankaad soo dhigan wey waad helaysa alaa tasmac miyaadan maqlin tusaale gaaban aan ku siiye buuri alaa tasmac miyaadan maqlin buuri qowlahu nabiga hadalkiisa uu ka yidhi fii imaaطaة اlأdaa dhibka in wadooyinka laga zuuliy imaaطada waa izaalo fii imaaطaة اlأdaa ay darar ayib waqad jacalahu asagoo ka yeelay juزءa min اliimaan waadnaaha imaaطaة اlأdaa can الطariiq baynu iska ogeyn iimaanka waxaa u darajo yar in wadooyinka muslimiinta dhibaatooyinka iyo qodaxda iyo lafta iyo mooska iyo lafta cambaha waxyaabaha lagu kufiya dhiiqada iyo laga qaada nijaasaadka iyo laga dheeray idan wuxuu ka dhigay nabigu min أجزاء الإimaan shucab baa lagu tiriyey وkadalika waxaa lamida weeye qowluhu fii xadiiثi aakhara alxayaau shucbat min aliimaan xishoodku waa laan ka mida iimaanka xadiikii mutafaqa fi saxiix bukhaari wa muslim xadiis hurayra waad garanaysaa wa fi اثaalii xadiid saddexaad nabigu wuxuu ku yidhi alkhayratu masayrku ama ficiladu min aliimaani iimaankay ka tirsan tahay ficille iyo dhiig in lagaa waayo waa dayuusnimo alkhayra min aliimaan ee iimaankay ka mid tahay xadiidka waxaa soo saara bazaar bazaar baa soo saara fii musnadihi ibnu baa fi libaana iyo hayrkoodba min xadii abi saciidin khudri marfuucan bisanadin fiihi majhuul xaal buu sheekhu yidhi majhuul xaalka sheekhu ujeedana waa abu marxuum wadaad la yidhahda wey waa abu marxuum cabduraxiim ibni karuum eh, ibnu artabaan nin la yidhahda weeye ninka u kale waa majhuul waa abu marxuum wasmuhu cabduraxiim ibnu karuum ibni artabaan ninkaas waa ninka majhuulka ah laakiin axaadiidka waxaa ku timid khayrada inuu ilaahay jecel yahay markay mowdiceeda dhacdo meeshada dhacdo hadday meel kala dhacdana aan la jeclay alkhayratu masayrku hinaasku ficiladu ficiladaa fiican baan u male eh, inkastoo masayrku inta badan dumarka loo isticmaalo dadka qaarkiina rag iyo dumar baadidhaha hebel waa masayruuba loodhana waa ayib eh, nin walba waa gashaay laakiin dumarka asal iska lahaa masiirka laga hadlahayo inaaskana waa in waxa xun aad ka dhiidhido ood ahalkaada cerdigaada gabadhaada qaraabadaada dadka kugu xilmudan ama marka e, aad ka naxaysay ahalkaadaah inaad xumaanta kala dagaalanta wey weliba xumaanta ku lug leh faaxishada e, iyo zinada iyo muqadimaadka iyo e, inaad kala dagaalanta haddii kale dayuus baad noqonaysa soomaaliya waxay dhaheen doofaar ficil baa loo cadaabaa doofaar in la cadaabayo diinta kuma sugno kitaabka rabbiga iyo sunnada nebi maxamed doofaar in la cadaabahayo kuma hayno ayb laakiin inuu ficillo daran yahay waa la sheegay xadiiqad mxuu ah xayaat alxayawaanaat alkubra xayaat alxayawaan alkubra alimaam kamaaludiin addamiiri ee laba mujaladka akhri alkhinziir xarfu lkha ka fiiri inuu yahay ninaan masaynin oon ficilloonin oon dhiidhiyin oon dhiig balahayn oo ooma ka buuxdo yuu kuu sheegahayaa alimaam ibnqayim asagu wuxuu yidhi doofaarka dadka cunana waa la mid doofaarka dadka cunana ayaguna khayre iyo masar iyo hinaas ma yeeshaan waxaa u sahlan inuu gabadhiisa kugu sooro oo islaantiisa caawa eh, ku dhow ku yidhaahdo lanna doofaar buu cunay doofaarkii baa saameeyey maxaa yeel waxaad cunayso wuu ku saamaynaya geelu caawa meeshii eh, darintu ku mayracday iyo kayntu ku mayracday wuxuu ka soo cunay ayuu dhiiqahaya hadduu dharkayn iyo qabayaro iyo geedkuhay soo goosgoosto habeenka caanihiisu cunay ku kala goynayaan waa la yaqaana remiya hawsha garan baan u malay hadduu geed khadhaar soo daaqo caano way khadhaaranayaan hawshaasoo lama yaqaan ayib waxaad marka cunto ee dheefsato waad dhiiqaysaa wuuna ku saamayn saa darteed nuqayim wuxuu dhahdaa hilibka geela iyo hilbaha batan haddaad hilbaha badsato waagi bari ku quracato ood ku qadayso ood ku cashayso libaax iyo shabeel iyo muuq shabeel iyo haramcad baad noqon buur dabeecad qallafsan baa kugu soo bixi buur marmar haddii aad yarayso ood ka fogaato ood hibla'aan kugu waad dhagabeeli buur waa runtii hiliblaanta waa lagu dhagabeela waa abaaraha waa la dhagabeela hawsha waa taqaanaan bay ila tahay marka bahalkii aadna u batani buuriye xagga dhaa muxuu ahaa aadaa u yaraydhi yani waxaan uga jeednaa waxaad cunto ku saamaynaya nasaarada iyo dadka isticmaala adduunka khaliga kuna waa khaliga ugu masayryar ugu ficlayar wey bal waxaa laga yaabaa inuu kuu soo kiristoo lacag iyo mushaar kuu siiyo hadda bir ramadaana lagu jira masjidna waa la fadhiya xerna waa fadhidaa in la sheegma wanaagsano waan ka naga tegay baa nin wadaad aho yaa wuxuu iga sheekeeyey waagii la qaxaayay wanaa waliba qaraabanahay wey magaciisa saddex waan sheegaa laakiin asagaan ilaalinayna reebashii gawaagii la qaxay siddeetan iyo sagaalkii buu soomaaliya ka tegey talyaanigu tegey marka kamberi waxaa jira dadka soomaalida iyo ajaanibta iyo en luqadaha aqoonin shaqaale shaqo u raadiya oo ayagu waddanka ka sii horreeyeen midaan sii joogin marka maalinkii dambe yaa la yidhi buuhi hebelow shaqaa lagu hayaa qiimo badan maxaa yeelay waxaa noo yimid ninkii hebel ahaa ee la yaqaanay ee talyaaniga ahaa baa noo yimid shaq wuxuuna rabaa nin da'daas ah oo xitaankiisa wuu qiyaasay da'diisii buu sheegay midabkiisii buu ka hadlay waa afrikaan ha ahde laakiin inuusan aad u sii midoobayn buui oo ilaa iyagaa sii kala darane mid yustiroo tik ah iyo mid xoogow maxaa iska jira moogtahay ajadi laacay baa iska jira marka wuxuu idhi inuu noocaa yahay baan rabaa mushaar intaasna waan siinaya mushaar caqli ka fooq ah oo markaan lagu shaqaynin shaqadii baan hore ugu booday buui isagaa iga sheekeeyey intay niman hore uga shekeeye ii sheegeen oo dawaagiba la socday shuruusha la socday ii sheegeen ayaan aamini waayey qadiyadda waa qadiyad qalafsan asigna waagi dambe rub hebel hawshaasaa la sheegay maxaa ka jira way jirtaa bui balaayada lakin ay ku sheegaan ma ahayn wax la qarin hayay ahayd marka almuhim khulaasada markaan soo ururiyaana faafaahin gelinayna odaygii talyaaniga ahaa wuxuu lacagta ku bixinaya ku karaysan wuxuu leey gabar yar baan soo guursaday hantiilana waanahay maalqabeen baana waxaan mushaar kugu siinayaa gabadhaa yarta anay ugu marsanaan qabo inaadun ka shaqayso wax kalaha qabanin cuno cab ka shaqee halkaas hawshaada ka qabso xilligaad hawsha qabanaysaanna anna inaan idin daawanayo oo meesha anu aan fadhiyo wax kalaha qabanin masaajidaada aad soo tuko mushaarkaada akownkaa kala bax shaqaysa miyo maxaa kubaysan xilli aan guriga ka booday oo oon hayweygii baabuurta ordayan maray maba xusaninb in hoon la geelinhayo oo taraafikii daba ordahayeen sida nin waalan ubaan ku miirsaday buuri nin cusuboo soomaaliyeed baa aaday hawlay markaa haweenaydu weydiisay iyo qaab ay ola dhaqantay iyo odaygu wuxuu yidhi oo dambe ku dari maaye si khaas mar hawsha oga hadli doonaa ninka u baada ee faahfaahinta dheeraadka u baada inta aan kaga tago waxaan u keenay waa khayra la'aan hayr yani masayr iyo hinaas iyo ficillo iyo cirdi iyo sharaf iyo xishmo iyo hilib midna inay ilaaliyaan ka sugi dameero wey waa doofaaro doofaarka marka ruux cuno sidaas wey wa fi raabic xadiid kale waxaa ku yimid albadaadatu basaastu ama isbasaasintu min aliimaani iimaankay ka tarsan tahay basaastu marka badaadadu sida loo badan yahay waa atawaaduc fi libaas atawaaducu fi libaas ama waa rathu lhay ama alhay rafa yani inagu haddaan soomaalina waxaan dhahaa eh, basaas bay wadaduna dhihi jireen laakiin basaastu dharka kuma dhacdee inta badan waxay ku dhacdaa gankaada iyo wejigaada iyo timahaada iyo wixii kaa muuqda ayaa la yidhaahdaa waa tawaaduc fi libaas dhar aan sii qiimo badnayn adoo heli karin aad xidhato wey oo xaragatu kibirkii isqaadqaadkii waxaa iska yarayso oodan sida haweenkii adan taagnaani ee gabadhii diyaargaroobaysa aadan muraayaddaa saaraanin ilan waxaa jira niman muraayadda aan ka dhammaanayn kareen bay saas kula dhacahayaanoo maantao dhan muraayadan buu saaran yahay uu shanlaysano sida gabadh la guri geynhayo oo markaa la xashahayo maanta isxashiba asagii hawshaasi hawl loo baaro maogtahay mararka qaarkood waa in reenaba kaa muuqato wey albadaadatu ay الzuhdu hadda markaynu soo gaabino zuhd in baa loo jeedaa wالtawaaduc fi اlibaas waa min aliimaani iimaanka wey iimaankay ku tirsan yahay xadiidka abu daawud ibnu maaja iyo keyrkood baa soo sara waana xadiid saxiixa xaakim ba saxiix yeela sidoo kale waa ku waafaqay alxaafid alciraaqi xasanahu kama fii fayd alqadiir uruqna wuu leeyahay xadiidku ku wa fi lkhaamis yani ajzaadii nabigu uu ku tiriyay iimaanka qaybo ka mid uu tusaale kuu siinhayaa aduguna wuxuu ku leeyahay haddaad dabagashana waa dhammaystiran kartaa wa fi lkhaamis xadiid shanaad waxaa ku yimid xusnu اlcahdi min aliimaan xusnu اlcahdi ballan wanaago ballan wanaago ama weji wanaago min aliimaani iimaanku ka tirsan yahay xadiikaasna waxaa soo saaray eh, xaakim iyo <clears throat> axmed iyo bazaar iyo abaraani iyo jamaca min ahlicilmi baa soo saara waana xadii saxiixa ama xasan ah shekh albani wuxuu leey waxaan ku takhriijiyey fi silsila axaadiid asaxiixa raqamkiina sheekhu inuu raaciye ahayd lakin sheekhu markaa inuusan xusuusanin ama kitaabkiisaba uu ka maqnaa baa dhici karta waa raqamka raqamka silsilada xadiidku qiso dheer buu leeyahay min xadiii caaisha min xadiii caaisha laga wariya caaisha waxay tiri anuu nabiga la jooga maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa timi haweeney cajuuza jaaءat cajuuzun ila الnabiyi wa huwa cindii faqaala laha man anti nabigu wuxuu ihi habartii buu la hadlay duq cajuuzo habar yaa fadhida meeshii markaasuu nabigu tumaa tahay faqaala waxay tihi ana jahaamatu almusaniya gabadhii waxaa la yidhaha jahaama almusaniyaan ahay faqaal nabig wuxu uhi bal anti xasaanatun almusaniya jahaama laguma yidhaahdee xasaana lagu yidhahdaa jahaamku waa ruuxa fuqa weyn weeye ee muradyaha dhaqaaqay ah baa la yidhahdaa marka magacaan quruxsanayn weeye oo aan fiicnayn nabig wuxuu jahaama laguma yidhaahdee xasaana lagu yidhahdaa bal anti xasaanatun almusaniya markaasuu nabig wuxu uhi kayfa antum kayfa xaalukum kayfa kuntum bacdana saddexdaas waad bu nabi isu daba dhigay kayfa antum sidee tihiid kayfa xaalukum xaalkiinu seeyahay kayfa kuntum bacdana maxaa nooga dambeeyey xaalkiinu waxkay ku dambeeyey see ahaydeen reerkii maxaa dhaqan maxaa dhintay nabigu wuu waraystay faqaala waxay tihi bikhayrin biabi anta ya rasuul allah biabi anta wa ummi ya rasuul allah markay haweenaydii baxday caaisha waxay tihi falamaa kharajat qultu ya rasuul allah tuqbilu cala hadi alcajuuz hada aliqbaal caaisha waxayba qoonsantayba habartan la duqda ah cajuusadan wuxuu nabigu saa ugu soo dhowaynee qalbiga ugu furi ee hadalka ugu dabcin ee weji wanaaggan bay la yaabta intuu dhan yahay iyo habartu meeshay habartan sakaraadka ah faqaala nabig wuxuu uhi inaha kaanat ta'tiina zamana khadiijata waina xusna alcahdi min aliimaan markaasuu nabig ku gabagabeeyey habarta gabadhan jafaama ama xasaana ah xilliga ay reerka hooyada u ahayd khadiijo eenu bilowdaha inaan yarayaaraayeen gabdhihiina soo booqan jiray kaa dacyaraa adoo kala ahaabay ka mid tahay hadda inay cajuusooda waxbaa eegi oy duqowday nabig wuxuu yidhi marka waina xusna alcahdi min aliimaan ruuxu sidaad isku ogeeyay inaad u haysana iimaankay ka tirsan tahay waagaa yaradayna soo booqan jirtay na xidhiidin jirtay waan soo dhowan jiray oo waan salaami jiray oo wejigaan u furi jiray hadda inay duqodoy dhacday aniguna markaas aan si kale u qaangaadhay keeni mayso in loo aamuso ayb waina xusna alcahdi min aliimaan yani soomaalida hawsha aad bay ugu liidataa aad bay ugu liitaan ilaa man raxima rabbuhu ninka aad soo wada qariibteen ee mxuu ahaaye aad darinta ku soo wada seexateen ee xabadda mooska aad soo kala jibsanayseen ee rootiga isla cunayseen hadhow markuu rabbo wax kuu furo oo aduu kuu kala dhaqaaqdo leexadii habaaska ha ku dhaafe war mehegel baa u istaag soo fuldhe warayso reerkii see yahay maxaan kaa caawiya wejigii aad ninkaa isku barateen ha badeli wa hada min aliimaan wjigaha badlin allahuma hadde inay diin idin kala geyso waa masale kale inay diinsu idin kala geyso ninkuu baabo kala galo aduguna aad wanaaggaadii baaqa ku tahay oo taas waa baab kale laakiin haddaan cillo kala jirin waa in adduunyada kuu korodha ama asagu uu ku hoos maray aadan isu bedelin waina xusna alcahdi min aliimaan xadiiku xadii saxiixa wey xadii qiimo badan min xadiii caaisha sheekhu wuxuu uhi fakullu haada intaan soo sheegno o dhanoo miaal baan kuu siiyey min furuuci اliimaani iimaanka furuucdiisa wey iimaanka furuucdiisii weeye oo imaamka laamihiisii ajzaadiisii iyo shucabkiisii buu ka tirsan yahay wa minhu waxaa ka mid a shucab اliimaanka furuucdiisa xadiiثu camaar ibn yaasir baa ka mid a radi allahu tacaala canhu ثalaaثu min aliimaan saddex iimaankay ka tirsan tahay alinfaaqu in wax la bixiyo min aliqtaari adoo hawsha ay kugu adag tahayba ikhtaarku waa min ataqtiir waa adiiq aday xaaladda kugu adagta waxbaba hayninba waxba aan heli karin baad haddana isku day intaa yartan wax ka bixiso waa gobannimo boqol shilood u baahnayd baad heshay markaasaa ninkii magan allah labaatan baad oga geysay konton baad ka sii siisay yani waa waxba ma haysidba adaa bashiid ah oo caddada ku xabkaysanaya haddana in kaa daran unbaa jirta in kaa daran oo kaa liidataa jirta alinfaaqu in wax la bixiyo min alkhtaar ay min xaalat اlikhtaar adoo diiq iyo shido iyo wax la'aan ku jira inaad wax bixiso nin waxayaasan warkiiba jooji tanaa iimaan ah leanna waxaa kugu kalifaya kugu xambaaraya kugu riixaaya aduu xaaladaa faqriga iyo waxla'aanta iyo waxyaraanta ku jira haddana inaad wax bixiso iimaan baa ku riixaaya matoor kalaa jira oo ku saaran ayb iyo walinsaafu in laga garsoorto min nafsika naftaada naftaadu waa daalimo way ku dulmiyeen in lagula dhaqmo cadaalad iyo garsoor naftada ilahi waa inaad oga garsoorto ilahay xaqiisa aad meel ka mariso waa inaad oga garsoorto xuquuqda bini aadamka xaqi rasuulka xaqi diinta xaqi xaaskaadii xaqi caruurta xaqi deriska nin walba xuquuqdu kulahaa naftaadan waa inaad oga geyso waxeedi wix lagu laha waa inaad nafta ka geyso mar walba sakaraada meel wax laga saaro alxuquuqu katir laga yeeli maaye wax walba waa inaad meesha dhigto wey haddii kale lam tunsif min nafsika qodobka saddexaad ee iimaanka ka mida ah waa badlu salaami salaanta loo dhiiboo la gaadhsiiyo cala alcaalami dunidao dhan dadkoo dhanba la salaamo saddexdaa waa meel cala alcaalami dadkoo la salaamo xadiidku marka eh, cabdirasaaq baa soo saaray iyo bazaar iyo ibn alacraabi fii mucjamihi ibn abi shayba fi lmusanaf wafi liimaan mawquufan wa marfuucan mawquufan wa marfuucan midka mawquufta mawquufka wadaaddaa raajixa oo marfuuca daciifiya wadaadana mawquufka iyo marfuucaba way saxiixiyaan marfuuc iyo mawquufba inuu sugan yahay yabaanaila xoog badan risaalo khaas ah yuu xadiidkan ka alifay alimaam ibnu naasir addiin adimashqi alxaafid risaalo khaas ah wuxuuna loogu magac daray alitxaaf bifadli xadiii alinsaaf alitxaaf bifadli xadiii alinsaaf waa xadiidkan waa mabuuca bidaari alcaasima marka waa rasaalo mabuuca weeye way makaatibtan waad ka helaysaan aad buu uga hadlay duruqdiisa shawaahidiisa aaaarta ku timid xadiidkaani inaad adoo waxla'aanahoo tabar yarba aad wax bixiso naftaadana aad ka garsoorto xaqa lagu leeya aad ka goyso dadkana salaanta aad gaadhsiiso waa min aliimaan saddexdaa wasfiba iimaankay ka tirsan tahay sheekh albani wuxuu ruwaya mawquufa waad arkaysaan hoostaa hoose sheekhu wuxuu ku qoray waad aragteen bay la tahay aduu ragga cileeyey ee marfuuca cileeyey waxaa ka mid ah abu xaatim araazi abu zurcat araazi bazaar ibnu rajab alxambali xaafidna xajar way cileeyaan marfuuca <clears throat> laakiin risaalada markaad akhrido inuu xadiidku sugan yahay baa kuu muuqanaya bishawaahidihi iyo uruqda uu leeyahay baa isaga laftirkiisu <clears throat> risaalada marka ha la ahriyo idan alinsaafu min nafsika iyo badlu salaam tan dambe caalcaalim waa dhib badanta waagi hore hadda waagi la cusbaa ee saxada lagu cusbaa salaanta dadka waa la gaadhsiin jiray gurigaaga markaad ka soo baxday ilaa aad meeshaad ku socotay iyo dukaankeeda ama meheradaada aad ka tegayso sakiir iyo kabiir salaantaasaa loo e, toori jiray markaasaa niqaash culus ka taagnaan jiray gabdhaha muslimaadka ee shaabaadka ma la salaami karaa mise maya ila baasha inaan waasicinaan rabna ufshu salaama baynakum baan rabnaa baxigu marka wuxuu gaaray dagaalku iyo niqaashku habraha waaweyn iyo haweenka muxuu ahaay e, ka bixiya waa la gartay gabdhaha yararka ah ka warrama xaalkooda sawdkooda waa cawriya ma hawlihii baxdiga shaaficiyada markaa laisla geli jiray hawshaadda way dhammaatay ninka kusawaxadhi miyuu yaqaanaa maxaa jira laba maalmood buu iga soo baxo wuu ii salaamay hadda halkaas baashu maraysaa warkaasoo lama hayo salaad hadda ma jirto waxaa weeye ninaad garanayso oo weliba aad xidhiir khaasa leedihiin mooyeen salaan la faafiyo way horaa u dambaysa ayib waxaa weeye naqsiga inugu yimid waa naqsun fi liimaan mise waa ziyaadatun fi liimaan waaya ma su-aal baa meesha ka yeedhay dhankan wixii hadal aas waxaa laisku ogaa bacda darsi hadal anun buu ii furan yahay idinku waa idinka xidhan yahay almuhim risaala magaceeda waxaa la yihahda alitxaaf alitxaaf bifadli xadiid اlinsaaf bifadli xadiid اlinsaaf ayib libni naasir الdiin الdimashqi baa iska leh sheekh wuxu uhi uma alaxaadiiu اlmacruufatu cinda dikri kamaal اliimaani xiina qaala uma alaxaadiiu macruufa waxaa ka mid waa minhu buu soo waday show maaha ayib waxaa ka mida waa minhu xadiiu camaar uma intaa kadib waxaa ka mida way alaxaadiiu almacruufa axaadiidta la yaqaano baa ka mida ah, ee lagu yaqaano cinda dikri kamaal iimaan fii dikri kamaal iimaan wey iimaanka dhammaystirkiisa axaadiidta lagu yaqaano ee ku timid ee ku caddaydba ee akmal muminiin iyo ayunaasi akmalu iimaanan iyo ayunaasi afdal axaadiis ku cad baa jirta ayib oo kamaalka ka hadlaysa axaadiistu waa laba qayb buu sheekhu ku qayb waa maxay shaygaasi waa min aliimaan shaygaasi waa min aliimaan waa juz min aliimaan iyo axaadiis caddaynaysaba kamaalkii naqsigii caddaynaysa oo akmalu muminiina iyo ayunaasi acjabu iimaanan iyo axaadiis noocaasa ku imanaysa xiina qaala nabig markuu yidhi sal ly slam uu yidhi intaanaan ka bixin xadiidka hore insaafka muhiim jiddan weeye fiqigiisa waxaa sharxay oodan kutubta kale aadan ku arkaynin sheekh ibnulqayim zaadulmacaadka baxi qiimo badan baa ku jira oo xadiidka uu kaga hadlaayo ilaa afar safxo taqriiban mise saddex safo yaraan mujalladka labaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo labo ilaa toddobaatan iyo shan buu kaga hadlay afartaas safxuu kaga hadlay yacnii meel buu saaray saddexdaa qodob wuxuu leeyahay ninkii laga helo khayr dunya walakhira ayuu helhayaa alinfaaqu min alkhtaar iyo alinsaafu min alnafsi aalima iyo badlu salaami cala alcaalam saddexdaa ninkii laga hela buui ee ku tilmaamada waxaa jumicad fiihi khasaabu khayr laguna sharay siday tahay bu u sharxay masalada insaafka min nafsiga ku dheeraaday ta hadda anu aan doonay inaad akhrinana waa midda wixii kale waxaa weeye wuxun baa laga hayaaye midda eberka laga yahay waa alinsaafu min alnafsi wa kayfa yunsifu ligayrihi ma laa yattasifu min nafsihi buu ku gabagabeeyey ninkaan naftiisaba aan ka mxuu ahaayey aan ka mxuu ahaayey aan ka garsooranaynin see bini aadam kale iyo bashar kale iyo khalqi kale ugu garsooriy oo cadaalad ugula dhaqmi naftaadabaa cadaalad kula dhaqmaynin ood eexa ku wadaayo ay xiina <clears throat> qaala ayu اlkhalqi acdamu iimaana nabigu wuxuu maalin su-aal buu weydiiyey saxaabada markaasu wuxuu ku yidhi waxaa idan weydiiyey ayu naasi acjabu iimaana dadka ilaahay abuuray ayuali ajabu iimaana khalqiga ilaahay abuuray yaa iimaankiisu idinla cajab badan yahay oo wax la yaaba u yahay iimaankiisu siduu ilaahay u rumeeyey iyo xilliguu rumeeyeyba markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen nabi maxamedow waxaa weeye waa malaa'igta khalqiga waxaa ugu iimaan cajabsan malaa'igta ilaahay nabigu wuxuu ihi kayfa laa yu'minuuna wahum cinda rabbihim malaa'igtu iimaankooda la yaab ma aha maxay ilaahay ag joogaani ilaahay bay ag joogaan oo waxyga bay maqlahayaan oo allayba ka agdhow yihiine kufriba xaggee ka soo galaa cisyaan xaggee ka soo galaa wey iimaankoodu waa iimaan caadi a ah wey waa shay waaqica ah shay lala yaabo oo la hariibsado ma aha waxay dhaheen hadday sidaa tahay waa annabiyuun haddii malaigta lisu diida nabi allow waa rusushii ambiyada nabigu muxuu marka wuxuu ihi kayfa laa yu'minu wahum yuuxa ilayhim ambiyadu iyo rusushu iimaankooda seeba cajab u noqonhaya waaba loo waxyooda ilahay baa toos oola hadle ama malag baa loo soo diraaye ruuxa xaggay beenin iyo ka soo gashaa waa inuu isdhibo waaba ku qasban yahay asagu xaqaa'iq baa hortaalla waxay dhahen hadii laisu dacareeyey hawshaasi oo malaa'igna laisu diiday ambiyana laisu diiday rusul waa annagay dhehe annaga saxaabada ah wey nab wuxuu kayfa laa tu'minuuna wa ana bayna adhurikum sabaxa masaad ayada degaysa aragtaan oo waxaad nasakha aragtaan nabi maxamed baa dhex socday iimaankiina xaggee cajab ka yahay nabi allahu haddaad malaa'igtana u diiday ambiyadana u diidday annagana la dhaafisay xaggeed kuwa daabay dheheen nabi wuxuu waa qawmun yaji bacdii qoom iman doonaa aakhiru zamaanka weeye yaji kitaabun min alwaxyi fa bihi ilahay ma arag oo malaa'ig ma arkaan oo nabi maxamed iyo ambiya ma arkaan laakiin khabar baa soo gaadhi iyo sanad ah kitaabkan kitaab alla inuu yahay waxay ilaahayna yahay way qadanayaan way rumayn wayna ku dhaqmahayaan nimankaasaa iimaankooda ugu cajab badan buu nabigu sal slam ayib xadiidkaasu marka sheekh weye xadiidku imaam riwaayadiisa riwaayadkiisa qaybo ka mida uu sheegay ayu lkhalqi acdamu iimaanan riwaayada u asaxsanna ayu lkhalqi acjabu iimaanan marka imaamku inuu kale xoog badan yahay ama uu kala cajabsan yahay waa tafaawud tafaawud nisbi a ah weeye taasuu intaasuu ka rabaa sheekh faqiila waxaa li almalaaikatu malaaigta wey uma qiila waxaa naxnu ya rasuul allah faqaala nabi wuxuu uhi bal hum qawmun weeye ya'tuuna bacdakum gadaashin iman doona sheekhu xadiidka adigu <clears throat> xadiidku wuxuu ka soo arooray min xadiidi abi hurayra wuxuu kaloo ka yimaadaa min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas wuxuu ka yimaadaa min xadiidi cumar wuxuu ka yimaadaa min xadiidi ibni cabaas anas bn maali xadiidka anas baana u xoog badan waana midkaan lafdigiisa ariyey macnihiisa aan akhriyey wadaadka eh, taxqiijiyey eh, eh, abcada daar اlmawadda wuxuu yidhi xadiidkan waa mawduuc xadiidkan waa mawduuc buu ihi shawaa'iddiisi intuu sheeg sheegay buu waa mawduuc waa mubaalaqa iyo xadgudub saan u arko sheekh albaani laftirkiisu waa hor xadidka wuu daciifiyey wuxuuna ku yidhi wa bayaanu dalika fi اlmi'ati الsaabicati min silsilaة اlaxaadiid daciifa buu ku soo yidhi wuxuuna u jeedaa ku jiraa daciifada kaga jira xadiidku kaga jira waagi dambe duruq kale markuu helo sheekhu xadiidka anasanka wari u xoog badan axaadiidta markuu helo wuu ka taraajaco wuuna ka dhaco tadciifkii wuxuuna yidhi tadciifkii aan ku tadciifiye xadiidka daciifada waan ka noqday silsilada saxeeda qaybta u dambaysa mujallad asaabic raqamka ax kun aba boqol toban iyo shan yuu ku jiraa taraajuxu xadiidkan uu ku takriijiyey ay lkhalqi acjabu iimaanan xadiidka anas halkaa laga fur xadiku marka xadiid xasana weeye xadiid xasana weeye ariiqa marka min ariiqi muxuu ahaaye bashir saciid ibnu bashiir can qatada bn dacwan sadusi can anasin can rasuulillahi ariiqaasa u fiican waana ariiqu sheekhu marka dambe xoojiyey ragga maray xadiidku tilmaamay inuu xoog badan wax kamid makaiir ibnu kaiir tafsiirkiisa wuu jasmiyey nabigu wuxuu yidhi buuri mana sameeya xadiian antiisa ka sugnayn sida ibnu kaiir ma sameeyo ragga tilmaamay inuu xoog badn bayhaqi baa ka mid a ee dalaa'ilkiisa isaguna marka labada nina sheekhu waa ka horreeyeen sheekh albani waaga dambe waa u caddaatay silsilada saxiixda laga muraajaxeeyo fadakara wuxuu sheegay nabigu sifatam qoomkaa tilmaantoodii buu sheegay oo inaga soo marahade walaakin acjabu nnaasi iimaanan qawmun yaji'uuna min bacdikum fayajiduuna kitaaba min alwaxyi fayuminuuna bih wayatabicuunahu fahum acjab اlkhalqi iimaana sidaa way tilmaantu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka taan waxay tusaysaa dadku inay iimaankoodii uu kala duwan yahay oo farqi u dhexeeyo yacni waa shubahaadkii iyo shahawaadkii iyo kufrigii oo adduunkaa ka sidacleeyey oo ka asidiiyey oo dhooban oo yeelyaala yaad arkaysaa muslimiin ku dhegan kitaabkoodii aminkana daalibahayo daba taagan oo raba in la dabaqo oo asagaa lagu dhaqmo wixii kalena ku kufrinhaya oo meel walba lagu layn oo meel walba lagu xidho oo lagu baabi'in lagu kala tag kitaabka ilaahay ummadda in lagu dhaqo dad yar baa u dagaalama una taagan intiina kale kolba kaarka idingalaa laygeliyaad iska qaataan mar waxaa laydinku shubaa shuuciyo markaasaad wadaysaan ku baaba'aysaan mar waxaa laydinku shubi dimuqraatiyo waa lagu baabi'i mar waxaa laysku shubi qawmiyad iyo qabiil ma anagay ree hebel maanta bayska halkaasa ku tegi mar waxaa lagu baysgarayn oo lagala dhaadhicin hawlo kale niman baa laakiin ayagu u taagan ilaa ay u dhammaadaan kitaabka rabbiga inuu shaqeeyo taliyo wixii kanla ku kufriyey waa nimanka adduunka maanta un la caydhsada ee la fiijiyo ee la baabi'iyo ayib khawaarij iyo takfiir lacayno la baabin arki maysid meel walba nabad bay ku joogaan dubay imaaraadka nairobi soomaaliya qardhayba haystaanba nimankii harti ka fara bixiyeenba nabad bay ku degan yihiin saa looma taabto nimankii laakiin gaala ishayaan waa nimanka kitaabka ilahi sunnada isku garab wada eele waa inay labadan taliyaan hadday talin waayaan ama waan dhimanaynaa ama wanda baabi'inaysa wax u dhexeeya ma jiro ayagaas wey iimaanka imaam cajiiba wa minhu waxaa ka mid axaadiida iimaanka sheegtay ee furuuc اliimaan tilmaantay qowluhu calayhi الsalaaةu wasalaam ina akmala aw min akmal اlmuminiina iimaana iimaanka kuwa u dhammaystiran ee cafan muslimiinta kuwa u dhammaystiran iimaan ahaan waxaa weeye axsanuhum khuluqan kuwa u dabeeca wanaagsan dabeec wanaaggu waa lagu dagaalamay adigu ibnu rajab taqriibkiisii uu soo dhaweeya u fiican dabeec wanaag wuxuu yidhi saddex qodob ama afar buu ku kooban yahay wejigoo la furo dhibkaado ummadda laga xaslado iyo wax la huro weeye saddexda weeye buuri xusn اlkhuluq waxaa weeye amru kafu اlada can اlkhalqi badlu الnada iyo alaqat lwajh buu kusoo gabagabeeyey isagu ururiyey jaamic culum xikam markuu wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan markuu sharxayo inuu ahaa baan halkaa laga fiiriy weji furan somaalidu waxay dhahdaan wji albaab furan lama gale weji furan baa la galaa haddaan intaan ku imaado assalaamu calaykum aad tirado wacalaykum asalaam hoos fiiriso nabadba nabad weeyaan ku idhi ood geeska sii dudo yani idhaaf wey waxaaba kuma rabe idhaaf wey geeskiibaad iisii duwaysaaba war isoo qaabilo si wejiga ii fur waba haddaa doonta ii diid waxba haysiinin laakiin bal weji la dhifan oo furan oo faraxsan ruuxa ku qaabil qowl macruufa lagaa rabaa iyo weji macruufa laftirkiisu ee lagaa doonaya weji furan weji qabiid oo macbuus oo tigtigan oo xidxiran dadka laguma qaabilo talabaad wuxuu le waa badlu nada wax ah bixiso wax deeqdo wax xuudho hadalkii wanaagii khayrka ummadda u sheeg waxsiintii masaakiintoo la caawiyo qaraaba xidhiidhiskii muslimiinta dhibkoodaad ka warqabto inaad qudhad wax bixiso qodobka saddexaad waa maxay kaful ada dhibkaada ummadda ka xasilo yani waxaad noqotay nin ummadda aan dhibaynin inuu dheefiyaba mooye hadduu dheef u waayana wejigiisu u furan yahy yaa ka fiican ninkaas yaa ka dabeecan wanaagsan kuma dhibo inuu ku dheefiyo mooyeen hadduu dheef kuu waayana hee weji furana bashaashu kugu qaabili wuxuu idhi haadi waa usuulu xusn اkhuluq waa qiimo badan tahay diinteennu hawshaasi meel bay saartay marka ina min akmal muminiina iimaanan axsanuhum khuluqan dadka waxaa u iimaan dhammaystiran oo u imaan buuxa ruuxa u dabeeca wanaagsan xadiidku innaga kusoo maray cinda axmed inuu ku yimid ibn abi shayba abu daawud tirmidiy hayrkood ba xadiis saxiixa weeye waynu soo marray sheekhuna wuu saxiixinayaa bay ila tahay ayib oo jamaaca nasaxabuna ka yimaadaa wuxuuna ka imanayaa marka iimaanku haddii la akmal la yidhi ama ina min akmalin la yidhi dadku akhlaaqda kuma sinno waa inaga shalay maraynay akhlaaqda laguma sinno dadku isku dabeeca ma ah isku khuluqna ma ah mar haddii khuluqeennu kala badan yahay oon kala dabeeco wanaagsan nahay waxaa ka dhalay iimaankeena inuu kala fiican yahay nin walba intuu kaa dabeeco wanaagsan inuu kaa iimaan badan yahay leanno iimaanka dhammaystirkiisii kala badnaanshiisa waxaa lagu xidhay xusnu اlkhuluq sida loo kala dabeeca wanaagsan yahay baana loo kala iimaan badanaya haddii la yidhi alxayaa o shucbatu min aliimaan la soo yidhi xushoodku waa min aliimaan xushoodkuna dadka waa ku kala badan yahay matamise maaha isku xushood lama aha isku sariig lama aha ayib xumaha intuu ninkan ka xishoonin baan ka xishoonaynin ayib intaad ilaahay ka xishootay mid baan ka xishoonaynin mar haddii xushoodkii iyo sariigtii nagu kala badan tahay iimaankuna uu nagu kala badan yahay وkذلika waxaa la mida qwlu عalayه الصلاaة وaسلاaم laa yuؤmin الرaجuل الإimaana kulah iimaan dhammaystir ruuxu lama yimaado xatىa yadca alkadiba ilaa uu beenta ka tago fi اlmusaaxi kaftanka kaftankana ku been sheego ila uu ka fogaado iyo wlmiraa'i muranka iyo dooda wain kaana saadiqanba run ba ha sheegahaya xataa dooda markaad doodayso ayb laa yuؤmin الraجuل الإimaana kulah ay اimaan alkamil baa loo jeeda xatىa yadca alkadiba dad baa iyagu dhiwaan kaftamahayay waayen wixiisu kaftan uu ku dhamaystaabaa la kaftanku labtirkiisu ruca weeye kaftanku waxay dhan somaa waa dhab la qaboojiyey kaftanku mar baa laisku baabi'inhaya marka ha kaftamin xataa adoon been u qasdin kaftanka xataa been ha gelini xifaaltanka iyo ximaartanka iyo hawahaasi kaftanku been ha u gelin weeye iyo walmiraa dooda ka taga wain kaana saadiqan ha run sheego weeye filmira ay wain kaana muxiqan filmira buu ujeeday walkhusumaa loo jeeda ama isagoo haddee kadib iyo isma keenahayaan iyo sidqi isma keenahaya waxaa loo jeeda waaba afqarada dambe xadiidkaas isagu waa xadiid daciif ah kan hadda aynu hayna axmed iyo ay soo saaraan waa xadiid daciifa ah weeye laba cilona qaba cillada koobaad waa min ariiqi makxuul abu cabdillahi shaami buu ka yimaadaa can abi hurayrata marfuucan makxuula shaamina abu cabdillahi shaamina lam yasmac min abi hurayra cilladaas labada ku jirtana sanadka waxaa ku jira oo weliba la tafaruda xadiidka mansuur ibnu aadiin nin la yidhaahdo mansuur ibnu aadiin waana majhuul siduu sheegay alxaafid ibn xajar fi tacjiil manfaca ku sheegay alimaam alxuseyni fi likmaal asagu wuxuu yidhi waa munkar xadiidkanba xadiidkanba intuu keenay oo tarjamada ninka mansuur ibnu aadiin ku keenay buu waa munkar xadiidkiisu marka xufaadu marka sidaasay marayan inqitaac iyo dacfi raawi baa ku jira labadaa cilaa ku jirta laakiin axaadii la macno oo ka duwan sidan ka duwan baa jirta oo nabigu yidhi eh, jannada eh, mxuu ahaayey eh, ardaageeda iyo balowgeeda ayaa loo ballan qaadaa oo ka taga miraaga iyo doodda wain kaana muxiqan yaa iska daaya kaftanka wain kaana muxiqan ayb waqad rawaa milahu waqad ruwiya <clears throat> ruwiya miluhu saasaa ku fiican waqad ruwiya miluhu waxaa la wariyey asagoo kale aw naxwu ama wax ku dhow can cumara laga warin khaaab baa laga wariya wa ibni cumarna waa laga xadidka hadda aynu marayna wey laa yumin rajul iimaana kullahu u jadasho baa shawaahidiisi buu tilmaamaya ninku waa nin muxadide xadiidka cumar eh, waxaa soo saaray abu fi lxilya abu nucaym fi lxilya mujaladka shanaad boqol toddobaatan iyo lix eh, hayamina wuxuu u tiiriyey majmaciisa ilaa abi yacla fii musnadihi raawi daciifaana ku jira sanadka oo sulaymaan ibni abi daawuud la yidhaahdo waxaa laga wariyay cumar isagoo mawquufa cinda ibn abi shaybata fi lmusanaf midkaa mawquufkana waa munqaطic waqad ru'ya miluhu aw naxwuhu can cumara wabni cumara marfuucan buu sheekhu ujeedaa marfuucan buu ujeedaa waxaa dhici karta inuu mawquufan ujeedo ayib waa dhici karta labadoodna waa yimaadeen midka ibn cumar isagu cabdullaahi waxaa soo saaray ibn abi caasim fi الsunة ibn cadiy fi اlkamil ibn abi zamanin fi usul الsunة axmed fi kitaab الzuhd sanadkiisuna waa daciif oo waxaa ku jira cubaydillaah ibn اlwaliid alwasafi baa ku jira cubaydilah ibn waliid alwasafi oo daciif ah asagoo mawquufa la wariya aharka ibn cumar bisanadi rijaal hiqaat ibn abi dunya baana soo sara fi kitaab الsamti sheekhu wuxuu uhi uma min awdaxi dalika waabyanihi hadduu sheekh wuxuu ka soo hadlaya iimaanku inuu tafaad kala badan yahay oo nusmintu isku iimaan ahayn ama iimaanku si isdabajooga uu soo kordhahayay kolba heer u taagnaa ilaa ay soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum iyo murjioo hawshaa diidanayd uma min awdaxi daalika adilada awdaxi daalika kaa midka u cad waxaa ka mid yahay adilada tusaysa fii tafadul iimaan tusaysa ama ku saabsan waxyaabaha u cadcad waxaa ka mida ah wa abyanihi u bayaansan xadiiu nabiy baa kamid sal slam ku saabsanaa fi shafaaca xadidka nabi maxamed ee shafaacada ka hadlaayey baa axaadiia u cadcad ka mid ah xiina qaala nabigu markuu yidhi fayukhraju min annaar naarta waxaa laga soo saari ama fayakhruju min annaar naarta waxaa ka soo bixi man kaana fii qalbihi ruuxii qalbigiisa ku jirta mihqaalu shaciiratin xabad qamadi ah wax qadarkeeda miaalkooda waa miqdaar bay ka dhigan tahay aw qadru ama zinatu bay ka dhigan tahay haciiradu waa gerbida waa qamadida nooc ka midoo silloon weeye laakiin ka yar duwan gerbi iyo heed bay dhahan soomaalidu wa min imaanin iimaan xabad masaga ah wax la ego iimaan wuxuu qalbigiisu ku jiro naarta ku waari mahayo waa laga soo saari idan iimaan kubad la eg inuu jiraa meesha ka muuqata haddii der shaciro layidhi mid miiskan la eg baa ka soo bixi mid qown la eg baa ka soo bixi mid masaajidkan la eg baa ka soo bixi dadku isku iimaan maaha wey iyo wa buratin min iimaan man kana fii qalbihi miqaalu burati min iimaan buraduna waa alxaba alwaaxida min alxinda walqamxi waa inaga soo sheegnay burka waa somaali bur ma arag ma yaqaanaa de ma beertaan bur haddaad sheegto urdaa midkan badada ee daqiiqa ee canjeerada laga qooshido oo rootiga laga sameeyo kaasaa bur u yaqaanaa burku sida qamid buu u baxaa kenya hadda waa lagu beeraa wuu ka baxaa hadda markaad kijaaba usii socoto ama eh, nagaar eh, mxuu ahaa eh, naarog naarog usii socoto waddadan o dhan buu ku tallaalan yahay sida qamid buu u baxaa isagoo madmadow oo madaxuu ka yarduwan sida qamiduu usoo go'ahaya laakiin wuu ka kuskuusan yahay waana ka adadag yahay waa la shiidi markaasuu budan cad ee hadda burka aad ka dhigataan yuu soo daynaya marka masgada xabadda ah wey badarka ah wa buratu min manxabad bur ah wa midqaalu daratin wax yaroo marka qadarkii daraduna waa burcasada wadaadana noogu fasiri jireen ladii soomaaliyada hore ma ogtahay waka lama hayo daradu waa wax walbo yar wax u yar bay hadda sayniska ka sheekeeye sheegaan darada wuxuu kala noqon karaa xabada masagada dura waa la yihahdaa markaa ayagu laakiin duray ku timaada dura shaamiya baa eh, mideedaaan eh, u naqan inagu yaryaraha eh, daray laakiin baalkan khardalka loo yaqaano beer oo ka haan dhihi jira ee inagu qolyaa ku sheegay inuu yahay qolyaxun ah darradu waxaa weeye hooska qoraxda cadceedda markay daaqadaha ka soo gasho habaaska maarta socda ee adad qabataan aan arkaynin darradu midkaas wey qoraxdu markay soo gasho ceedu daaqadaha iyo albaabaha iyo meel duleesho guri uu leeyahay layn baa istaagi ad arkaysa inuu dhex socdo qashin u dhex ordahayo iyo habaas daad soo istaagto meesha wax socda ma jiro laakiin waxbaad arkaysaa iftiinka markuu qabto waxaa yarkee marka habaaska baadaradu wey wadaadalmiin wax walboo yarbaa loo jeedaa wadaadahan uwado markay wii wax la yaqaanana maaha marka in la suuro dhaweeyo tarjama marka qariiba un bay samayn jireen aan cususta wadaad manhaajka noo aqrin jiro markuu soo gaara qaal qafaa ashaashi qoordheera wuxuu yidhi buu dhihi jireen qoordheera wuxuu yidhi qaal qafaa qafaalku qafaa halkan ahayd buu kala sarbaxay wadaadku wadaad qoordheer ahaa inbuu iska qaatay marka qafaalla wadaadku qoordheera maahayn qufuluu ka shaqayn jiray qufulka guryuhu samayn jiray nin faqiiha xaggana wuxuu ahaa fuunday oo faryaamo ahoo injineer ayuu ahaa markuu qufullada iyo qataarada iyo albaabada uu samayn jiray qafaal saasaa loogu bixiyey ama qoys ahaan bay sanacdo u lahaayeen waxaan kaloo xusuustaa waa odhan jira isaguna qaala subkiyu dhaashane wuxuu yidhi qaala subkiyu taqiidun subki wuxuu yidhi dhaashane nin soo subkaday oo soo sariiraystay oo dhaashaday mudad ku masiraaya subki maaha dhaashana m waa waa nisba liusra ayib waa dadka inta badan dahabka iyo wax shiila qalinkai waxaa ka shaqeeya yaa magaca inta badan qaata kaafuurka oo kale waxay noogu fasiri jireen kaafuurka wajcalna fi اlaakhirati shayئa min kaafuur waxayna dhihi jireen xabag hadi ama malmal labadaasay noogu fasiri jireen xabaghad iyo malmal midna ma ahe waxaa weeye waa timirta eh, ubaxeeda oo la shiida timirta dalcigeedaa la shiida kadib baa marka qasiil haddaba suuqa waa lagu iibiya buda cagaaranoo la shiida weeye marna way caddaataa oo meydkaa lagu dhaqaa lagu rabitiya lagu daadiya yani waxaa weeya wixii markaa anagu un u dhow macnaha idin baanu sii daynayna wailaa haddii laga waayo qalbigiis dara min iimaan oo laga waayo bura min iimaan oo laga waayo shaciir wailaa suuliba i qoran suuliba macnahe anu ma aqaan raadiya idinku sheekh albanina ma sheegin kada fi اlasli buu hi muhmal اxuruuf asalka sidaasaa ku qoran xuruuftiisu ma xarakaysno ma shaqlano waxaa dhici karta inuu sheekhu hadalka wato wa ilaa sulya ay tahay sulya waa la maari oo waa la gubi oo waa la cadaaba ay tahay sl qur-aanku ma koo taqaanaan tasla naaran xaamiya marka inay macnaha ka soo joogto uu sheekhu isagu tacbiirsaday waa dhici kartaa wailaa suliba waa lagego naarta dhexeedaa lagu figayna waa suuragal laakiin hadda anuu erayaa suliba macnihiisa ma aqaan mana garanayo macaajinba xataa waa ka raadiyey garan waaye mdu ataa sheega waan waaye marka bal soo raadiya almam xadiku intaa hore ku egyahay xadiku intaa hore ku lafdigaani waa lafdi sheekhu uu leeyahay tacbiir iyo cibaaro uu sheekh abu cubayd lahaa oo tasxiif galay ama khata galay wey waxaa kaloo dhici ninku waa nin adiibo luqowad musiibe eh qaamuun socduu ahaaye erayoo isagu yaqaanay oo saxa inuu sheegay laakiin wax gartana lala ayaaro waa suuragal maxaa kuu dhiga adiga suuliba haddii maxay tahay siin hadday noqon lahaydba yaaba dhaantaba ereygan macnahaan maana fahmayn adigu haddaa shacabto adaa lakuu furo ragga u faa'iide wa minhu waxaa ka mid ah xadiidkaas haddaan soo maray xadiid isagu saxiixa mslim baa soo saaray iyo sunankood garanaysa xadika u dambeeyey min xadii abi hurayrata iyo hayrkoodba wa minhu waxaa ka mid ah xadiida sheegtay iimaanku inuu kordhayo ama kala badan ama kala khayr badan yahay xadiiu nabiga xadiidkiisa fil waswasati shakiga waswaaska ku saabsanaa shaydaan baa intuu qalbiga kaa galo waswaas iyo waxaan jiran kugu akrin oo ilaa waaga dambe uu ku gaadhsiiy ilaah yaa abuuray adugu yaa kubar allah adduunka yaa abuuray allah ambiyada yaa abuuray allah sala wado horta wax oo dhan ba asagu abuuriye asaga yaa abuura ku gaadhsiinhaya yani shaydanku waa dhib badan yahay waswaas buu nafta kaaga qadahay adda horaan idin ka sheekeeyey wiil soomaaliyeed wuxuu dhex fadhiistay suuratu birabinaas buu dhex fadhiistay qul acuudu birabinaas waa kow buuhi ilaahi innaas malik innaas waa laba buuhi ilaahi innaasna wuxuu hi waa saddex saddex ilaah maxay tahay wuu xanuunsan wuu noo yeedhaan iyo wadaad kale maktabadda waagay esiiska ahayd buu noogu yimid wuxuu hi arrin baan rabaa inaan idiin sheego iqariya ilahay baa idinku dhaarshiyey magacayga hebel hebel baa yaan lay sheegi waa dhimbanahay shan sano baan isku rabaasannahay suuraddan ha lai fasiro suuradd waan u jacburanay wixii aan ka garanay markaasuu yidhi haddana waxaa lai dhex fadhiisa saddex ilaah baa meeshan ku jirtay buu ilaahay qul acuudu birabbi nnaasi kow dha buuri meliki naasina waxaa tidhahdaa bure laba dha buuri ilaahay naasina saddex dhe marka saddex ilaah ba oga dhigay soo ilaahay waaxidan ma jiro ayadihii marka sariixa wa ilaahkum ilaahu waaxidun iyo qur'anka dama soo qabanaan ku dira bal kuwan fiiri markaasuu intuu dhiiday baa dhidi weyn ka yimi marka intuu isku nacay yani nabarka ku taagan baad garanaysaa xanuunka haya kadib qur-aan baan saaro waa ku tufnay haddana hawlihii wawlqiya saxra baan ku fiirinnay ama wuu roona wuu naga tegey sanad kadib buu haddana igu soo noqday keligii buu haddana iiyibi wuxuu waxaa lay dhex fadhiistay atixiyaadkii oo maxay tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah gartay wa anna muxamadan rasulla maxay tahay bu waa ilah labaad yani shaydaanku moogtaa musiibo waa xanuun weeye koloba meel buu kaaga imanaya wuxuuna dadka weeraraa xilligay xanuunsan yihiin waayeeladu u daran yahay dadka waayeelada nafbaxaayo aad looga ilaaliyo xilligu ruuxu warfaadaya ama uu nafbaxaayo shaydaanku weerarbu ku soo qaadaa aahaar baana ku timid waa xilligii adduunka ugu dambaysay haddaad iimaan saadiqa ku dhimatona jannada diyaar wey haddii xilligaa hawshaada lacayn wareejiyana waa ku dhammaatay weerarka u baan buu qaadaa dadku markay xanuunsadaan ama ay daran yihiin waa in juudi khaasan lagu bixiyo wax badan loo saxo tawba lagu baraarujiyo adkaar iyo xisni loo sheego laga agdhowaado inta dhakhtar lagula ordin waa in iimaankoodii lagu dadaalo ee adduunka kaga baxaan ayagoo muslimiin ah oo iimaan dhaba ayaa haysta hawsha waa weerar culus buu soo qaaday saxaabada nabiguna waxay ku yidhah nabi allow wax waxaanu dareemaynaa oo shaydaanka nagu akrinaya afkaan aanan soo marin karin nabig wuxu hawshaa ma dareentan ha daaka sariixu اliimaan waaba iimaankii caddaa weeye ean barxanayn faqaal nabig wuxu uhi daalika midka asaga ah sariixu اliimaani iimaanka kiisi caddaa ee saafiga ah wey shaydaanku wax kale markuu waayey iyo hadda wuxuu marhayaa ibnu shubahaad shucaac inuu furo hawsha ibn cabaas lagu yidhi yuhuuddu waxay dhaheen iyo nasaaradu annagu markaan tukanayno ma sahwino markaasuu yidhi qad sadaquu run bay sheegeen maxaa jiraan layidhi oo innaga muslimiinta waan sahwinaan innagaa ka fiican budha iyaguna run bay sheegeen oo waa fajiro shaydaan waa horu ka saxarsan muxuu ku falay muxuu ka sahwin bu kuwan waa horu ka saxarsaday meel buu dhigtay waaba carruurtiisii meel bay u bagaataysan yihiin tareenkay u saaran yihiinba wuu wataa shaydaan wuxuu waswaasiyaabuu ragga u dagaal ka dhexeeyo ninkaasoo shucaa xarbu dicaya dad ku furta adugu xarbu dicaya ma ninka ku taageersan godobo soco waatad ku furi mise cadowgaada xarbu dicaaya waxaad ku furaysaa oo midyahaad kala dagaalami oo daacad ku sii dayn oo meel walba isku gelin ninka dagaalan ka dhexeeya xiniya ku og tahay midaa ka saxarsatay koolba kasoo yesmaan oo nacamla ah oo waxba ahayn oo waxba yahay ah kulli gui maysi kuna leexan maysid warka waa inaad fahamto marka wuxuu yuhuud iyo nasaaro waa amwaad way dhinteen bu maxaa dadka noolnool ee shaydaan ishayaan buu waswaasinaya dalika sarix اliman xadidku muslim ku yimaadaa iyo sunankaba saatan jaamic tirmidi wakadalika xadiiu caliyin baa la mid ah sariix uliman shekh maxay ka rabaan waxay ka rabaan inuu jiro iimaan sariixa ah iyo hayru sariix iimaanan sariix ahayn iyo mid barxan inuu jiro ayib iimaan saafigaraysan wey وkذلika waxaa kamid kamid a xadiia iimaanka ka hadashay xadiiثu عalي radي الlahu taعalى canه ina اliimaana iimaanku yabda wuxuu ku bilowdaa lumdatan ama lumadatan waa isku mid dhibic buu ku bilowdaa fi اlqalb iimaanku asaaskiisku iyo amaamulkiisu waa dhibic qalbiga ku dhacda xadiikii jubayr muطcim baaba kugu daliila inay dhibic tahay wiil asagu u dhalay baa wuxuu galay maxaabiistii beder lagu qabtay buu galay asaguna faracideed buu ku baxay markaasuu intuu maka ku noqday wuxuu keenay soo qaaday xoolo uu doonayo inuu madax furasho ku dhiibo wuxuu hi madiinaan soo galay waardi ma jiro wax isweerhaya ma jiro nabi maxamed oo maqrib salaad maqrib ummadda tujinaya baan masjidkii soo agmaray buui waa gaafir marka ayada ah markaasaa nabi maxamed suuratu tuur akhrinhaya qiraa'adiisii codkiisioo albaabadii iyo daaqadii misaad ka soo baxay baa itaabtay buui aayaddii itaabatay inaan danqaday waxay ahayd buui am khuliquu min hayri shayin am hum khaaliquun am khalaqu samaawaati wal arda bal laa yuuqinuun aayadda suurad duur hadda waa taqaanaa waa suurad culus waa xijaaj iyo dood culus weeye lilmushrikiin waalkaafiriin waa nin carabi ah oo qurashi oo saliiqi ah ooma baahno inuu mufridaad fasirto wixii buu garanayaa markaasaa yaan danqaday fakaada qalbii an yatiir qalbigu inuu ibaxo oo idilaacan ka yaaba ayaddu saa ii taabatay wuxuu ihi saxaabigu iimaanka u horreeyay taabtay maalinkaas ugu dhibcay buui galabkaas maqribkaasaa la imaaday buui oo la taabtay oo khayr imaaday yani iimaanku dhibic buu ka bilowdaa nin walba waagii wax u saxameen wuu garanhaya hadda soo ma fadhidaan nin walbaan xilliga wax u saxameen acagta wax saaray wuu fahmaya way ila tahay yani waxaa weeye wixii intaa ka dambaysay yasdaadu shay-an fa shay-an ina aliimaana yabda waa bilowdaa lumdatan dhibic iyo nuqdu ku bilowdaa ama bar fi اlqalbi qalbiga gudihiisa ku dhacaysa ama ahaanaysa fakulama isdaada اliimaanu caduman ama cidaman labadaba la akhrin karaaye mar walbo iimaanku uu korsado weyn oo uu kordho isdaada dalika albayaadu cadiinkaasaa kordhahaya cidaman ama caduman iimaankana cadiinkii qalbigahaana wuu sii weynaanaya ilaa qalbigo dhan nuur iyo f u noqdo aniga xadka soo faahfaahsan ku maray fi kitaab اliimaan libni abi shayba isagoo sidan ka dheer ka faahfaahsan weliba waana aar mawquufa inqiaac baana sanadkiisa ku jira ayb ibn abi shaybiya kayrkeeda way soo saaraan fii ashyaa buu sheekhu xadiid marfuuca iyo aaaar buu intuba isdhex dhigay iyo aayado qur'aana oo cabaar uu soo waday wuxuu yihi marka fii ashyaaa maca ashyaaa oo min hada naxw lala qaba buu hi ashyaa aaaar iyo xadiid kale oo anu aan soo gaabsaday buu hi oo min hada naxwi qaabkanoo kale u socota oo iimaankii ka hadlaysa tafaadulkiisii kala badnaanshihiisi yaraantiisii kaiiratin badan yatuulu uu dheeraanhayo dikru hadda in la sheego way dheeraan bur aanu ma sii dayn karo laakiin toddobaatan iyo dhowrkii qayboodii iimaanka nabigu uu sheegay diinka ilaahay bay ku jiraan kitaabka qur-aankaa qaadaan dhigay sunnadaa caddaysay adigu urursa buu lakin anugu waxaan ku siiyey tusaale iyo simbal baan ku siiyey iyo namuun aad markaasi ku qiyaas qaadato ashyaadaas iyo axaadiistaadu tubayinu caddaynaysa laka adiga atafaadula kala badnaanshaha iyo kala korarka fi liimaani iimaanku kala korarsan yahay bilquluubi waalacmaal tubayin laka التafaadul fi اliimaani bاlqulub iimaanka quluubta ku jira xataa inuu kala badan yahay kuu cadday nin baa qalbigiisa waxaa ku jira sariixu اliimaan nina waxaa ku jira iimaan mashuub oo barxan baa ku jira iyo wlacmaal bilacmaal buu kala badnaanaya quluubtana uu ku kala badan yahay acmaasha alla iman u kala badanaya camalka kugu waajibi waa inaga soo sheegay iimaanka tafaadulkiisa laba jaha ka yimaadaa keliya cinda salafi saalix jihada koobaad waa inaga soo nidhi waxaa weeye waxa weeye n maa yajibu calى اlcabiid والnaas dadka waxa ku waajibaya ilahay uu saaray isku mid ma ah waajibaadka adiga ku saaran waxaa laga yaabaa in ruuxa kale muslimka usan saarayn ruuxa inuusan soon awoodin baa laga yaaba xoolaa uu zakayana uusan lahayn jihaadna uusan awoodin ninka zakaynaya ee jihaadahaya ee xajinhaya ee qur-aanka yaqaanee xaafidka ah iyo adiga intaa midna aan haynin waa kala imaan badantihi kumuma waajibin gabadhi muslimadayda xaydku ku dhacay ee soonkii ka tagtay ee salaadii ka tagtay baa nabigu wuxuu i waa naaqisat اdiin waa naqsi hadda lagu canaanaynin haddana aysan ku ceebaysnayn laakiin ninkii salaadaha inta iyadu salaad la'aantay tukanaya iyo intay soom la'aan ahayd ninkii soomahay waa ka imaan badan yahay warka waa fahanteen bay la tahay islaamta dhalmadaysan dhiig helaynin iyadoo aan saunba ka tagaynin salaadna aan doonaynin iyo gabadha yarta caadada helaysa way kala imaan badan yihiin marka dhankaa laga fiiriyo bixasabi maa yajibu cala alcibaad karatan wa qilatan marka laga eego iimaanku waa ka yimaadaa saxaabadii dhintay intaan faraaisha la waajib yeelin iyo saxaabadii waagi dambe intay ximriyeen e, faraa'ishii arkaanta islaamka oo dhanba dhammaystirtay isku iimaan ma aha saxaabada ayagoo ku dhintay iimaan dhammaystiran bixasabi alxaal xaaladdu marka intay taagnayd haddana ninkii ka dambeeyey baa ka iimaan badan soo maaha ayib naqsigaa laakiin waa naqsi aan lagugu haysanin dhanka kale bixasabi maa ya'ti bihi اlcibaad waajibkiina waa saaraa labiiyo toban waajiba matalan aniga saara adna labiiyo toban baa ku saara idan waxaa laga yaabaa anugu inaan la imaadan labiiyo tobankaygiba adna aad lix kala timaado ama shan kala timaado labadaaji marka ka imaanaya tafaadulku iyo nuqsaantuba maa yajibu min jihati اllahi subxaanaه wa tacaala calى اlcabiidi iyo min jihati ma yأti bihi اlcibaad min alacmaal wاlwaajibaat labadaa ariiqo weeye sheekhu marka wuxu uhi kulluhaa aahaarta aan soo sheegnay buu yashuddu wuxuu adkayn aw agtaro ama badankeed wakuluhaa dhammaanteed yashuddu wuxuu adkayn oo taageeri aw agtaro ama badankeed ana acmaal albiri acmaasha khayrkee wanaagga ah min aliimaan ay acmaal albiri acmaal aacad wey daacada iyo waajibaadka iyo xumaantoo laga tago waa min aliimaan fakayfa tucaanidu sideebaad u bafiri weeye hadihi اlaaaar aahaarta oola qaabili bilibطaali burin iyo wاtakriiri beenin iyo bafirid yani aaaarta axaadiis baynu soo sheegnay aayadaynu soo sheegnay aaaar salaf marka murji ow yani hadda murji la hadlaya fain qaala laka jawaabteedu weeye moogtahay fain qaala laka qaa'ilun murji waxaa ku tiraahdaa seed axaadiisan u dafirtay oo aayadahan u dafirtay oo aafaarta xaggeed ka maraysa wa mima yusadiqu waxyaabaha rumeyn waxaa ka mida tafaadulahu iimaanka kala banaanshihiisa bilacmaal u kala badanayo marka bilacmaalidaasi wuxuu inoo sheegay labadii sabab ee iimaanku uu ku kordhahaya hal sababa ka mid ah bilacmaal ay bixasabi ma yati bihi alcibaad min alacmaali walwaajibaat wuxuu ilaahay waajibiyey uu sheekh markaa uusan tilmaamin waa dhici karta inu labadaba soo gudageliye qowl اllahi caza wajal kama jala ثanaؤuhu inama اlmuؤminuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wcalى rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna الصalaةa wmima razaqnaahum yunfiquun ila qowlihi tacaalى ulaa'ika hum اlmuؤminuuna xaqa aayadda waynu soo maray fi kitaab اliman libni ibn abi shayba ayib nisa abu cubayd ba waxaynu kusoo marrayba abu cubayd buu ahaa muminiintu waxaa weeye inamaa waxay inaad tirahdeen adaatu xasrin waqasrin weeye muminka iimaanka dhabta aleh ah waxaa weeye aladiina kuwa idaa dukira allah haddii la xuso la sheego wajilad ay ruxato ama danqato ama ay geriirto gilgilato quluubuhum beerkoodu wadnahoodu cafwan waidaa tuliyad marka la akhriya calayhim dushooda aayaatu ilahay aayaadkiisa zahaadatum ay waxay u kordhiyaan iimaanan iimaan bay u kordhinayaan alla ka cabsi wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakun tala saarta aladiina way yuqiimuuna الsalaaةa wmima razaqnaahum yunfiquun salaada oga sakadana bixiya ulaaika kuwa sida yeela ee sakada bixiya ee salaada tukada ee ilaahay tala saarta ee aayadaha qur-aanka marka la akhriyo iimaan u kordhiyo ay u kordhiso marka alla xusana danqada hum lmuminuuna xaqa muminiinta dhabta waa ayaga idan aayadda hadda waasaga ka soo hadla abu axmed alkaraji alqasaab uu waa xuja calى murjaati min arbacati awjuh sii daay waa in la dira ila tahay ayb falam yajcal lahu liliimaani bnu sheekhu murjaa marka aayaddu way baabiin murja waxay qabaan iimaankii waa maxay waa inaad afka ka ashahaadato qalbigana wixii aad ka ashahaato ad ka rumayso faqad salaadda ilahay iimaan buu ku tiriyey oo muxuuaha zakadii iimaan buu rabbi ku tiriyey oo aayadaha lagugu dul akrinhaya markaad dareento inaad danqato waa iimaan oo waxaa weeyaan ilaahay tala saarashiisu camal qalbi ah waa iimaan marka acmaal اlquluub iyo acmaal اljawaarixba ilaahay wuxuu ka dhigay min aliimaan ninka iimaan ka saarana aayaduu dafirsan yaho diidan yahay fakayfa tucaanidu hadihi اlaaahaar biاlibطaali wاtakdiib falam yajcal illaahu rabbi kama yeelin oma yeelin cafwan liliimaani iimaanka xaqiiqatan wax jira kama dhigan wey ilaa bilcamali ku dhaqan un mooyeen calaa hadihi shuruud lagu dhaqmo xaqiiqa yani kaamilu u jeedaa sheekhu xaqiiqa kaamila ayib ama iimaankii mulaqa ahaa aliimaan اlmuطlaq ay alkaamil wاladii ruuxa buu yazcumuhu sheegahaya annahu iimaanku biاlqowli khaasatan ay annahu yataxaqaqu buu u jeedaa imaamku wuxuu ku xaqiiqooba ama xaqiiqadiisa ku noqon imaamku biاlqowli ashahaada keliya khaasatan wاladii yazcumuhu ama yazcumu wuxuu qoray ma jiraa yazcumu bas wuxuu dhiga ma jiraa mise isku mid baatin kulligiin isku kitaab balaysataan wاladii yazcumu midka sheegahaya bu anahu iimaankii bilqowli khaasatan buu ku dhacaya yajcaluhu wuxuu ka yeeli ruuxii muslimka mu'minan buu ka dhigay xaqan buu ka dhigahayaa biduuni الsalaati wالzakaati wa hadihi shuruud wey yani ninka yidhahda iimaanku waa qowl khaasatan ruuxii muslimka ahaa ee ashahaatay ee qalbiga iimaan u galay keliya intaas waxaad kaga dhigaysaa ulaaئika hum اlmu'minu xaqan baad leedahay bilqowli faqad wa bitasdiiq اlqalbiy waana radihe likitaab اllah ilaahay salaadii iyo zakadii iyo tawakulkii intaaso dhan wuxuu ka dhigay inay dadka laga hela ay yihiin almu'minu xaqa mafhuum mukhaalafa waxaa way intaa ruuxii laga waayo ma aha mu'min xaq ah ayib ee cudurdaarlaan looga waayo wain lam yakun yuusan ahaaninba hunaaka halkaasi camalan wax camala camal jawarixun jirin buu mumin xaqa yahay fahuwa mucaanidun likitaab اllahi wa sunna ninka asaga murjica ah kitaabka ilaahay buu dafirsan yahay iyo sunnadii nabi maxamed baynu soo sheegnay wa mima yubayinu laka waxyaabaha kuu caddayn waxaa ka mida tafaadulahu fi اlqalb hadda wuxuu kuusoo tafaadulahu biacmaali jawaarix hadda tafaadulahu biاlqalbi qowluhu tacala baa ka mid ya ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmu'minaatu kuwa aliya rasuulka rumeey hadday idin yimaadaan gabdha muslimaad oo muminaada muhaajiraata ila dadkii usoo jirooday famtaxinuuhuna imtixaano imtixaan laga qaado famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar baa lay laa huna lahum walahum yaxiluna lahuna idan aayaddaani imaamkiisu u daliishan waa aayad xoog badan aayad muhiim jiddan weeye ilahi wuxuu sugayaa iimaan daahir iimaan baain ah iimaanka baainka anun og weeye idinku waxaad ogaan kartaa muslimiin iimaanka daahirka ah murjiana waxay yidhaahdeen iimaanka daahir maba jiraba iimaanku waa baain iyo nudq lisaani ah alasta tara miyaadan u jeedin buri sheikhu ana haahunaa meeshan inuu yaallo manzilan duuna manzilin ay daraja duuna daraja iimaanku inuu laba daraja uu ilaahay sheegay ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina waa darajo allahu aclamu biiimaanihina haddana waxaa la yidhi fain calimtumuhuna mu'minaatin haddaad ogaataan inay mu'minaad yihiin falaa tarjicuuna ila اlkufaar laba daraja l iimaan daahira iyo mid baaطina ka baaطinka allon baa ogoo garanaya midka daahirkaana muslimiintai bani aadamkuna baa arkahaya ayib E, ilahi wuxuu marka allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuna ila lkufaar markay kutubu tafsiir aayaddan qabtaan khaasatan abu axmed alkaraji wuxuu leeyahay waxaa ku jira ana alaxkaama jaariyatun cala adawaahiri aayaddan waxaa kaloo ku jira bur waana saraa'ira marduudatun ila allah waxaa kaloo ku jira waana cilma almar'i biاdaahiri yusamaa cilman fii xukmi sharci ruuxa daahirkiisa waxaad ka ogaato waxaad dhihi cilmi baa lagu magacaabahaya fain calimtumuuhuna ay maa dahara min almuminaat weeyaan ma ogtaha waa loogaanhaye waa cilmi waa amaare iyo waa dan iyo agga geeba ku yidhi idan wakadalika waxaa lamida wa miluhu kadalika sidoo kale waa miluhu waxaa lamida qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyow aaminuu bilahi warasuul mar labaad ilahay rasuulkiisa rumeeya hawshu marka khawaarij murjio dhib baa ku soo kordhay abu axmed alkariji wuxuu uhi fiihi raddun cala almurji'ati aayaddan markuu qabanaya فيma ينkiruuna min زiyaadaة الإimaani إid qad amara الmuؤminiina بأn yuؤminuu ilahay muminiintu wuxuu faray inay iimaan kororsadaan hadda tara iimaan cusuboo la curin wey kii horaa burahade waa kufr gaalnima ummaddu ku qirtay ilaahayna iimaan buu usoo sugay ya ayuha aladiina aamanuu min qabl aaminuu iimaan kororsada oo kii horena sii xoojiya oo wax ku dara waa hawlihiini aayaddu marka taabay ka hadashay marka waa raddun cala almurja lannu ziyadat اliimaan may ogolo sheekhu wuxuu ihi falowlaa ana hunaaka mawdicun maziidun falowlaa ana hunaaka hadduusan jirin buui uusan jiri lahayn buui mawdicun masiid meel la kordhiyo iimaan meel yaallo wax lagu darhayo la kordhinayo iyo wax ziyaado u baahan maa kaana ma ahdeen liamri ilahay amarku amray biliimaani iimaankan dambe yaa ayuha aladiina aamanuu aaminidoon dambe iimaanka loo qira weli waa naaqis wey yaa ayuha aladiina aamanuu iimaanan lam yakbul bacdu walam yatima bacdu asalkiisi la aaminu kordhiya wey ziyaado ku wada oo kii hore cuba dhiilku waa maraya buuciya wey marka hadduuba gengiman yahoo buuxo xagee lagaga shubilhaabuu sheekhu ku yidhi maa kaana ma ahayn liamrihi biliimaani macanan yani ay faa'ida la fahmo iyo fiqi midnaba uma qaala ayadna ilahi wuxuu yidhi oo kale buu yidhi aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu dadku waxay moodeen in saa lagu dayn in laga tego an yaquuluu inay yidhahdaan un keli aamanaa ilaah baanu rumayn intay dhahaan insaa lagu damiyey mooyaaya wahum laa yuft ayagoon la malmalin oon la imtixaanin walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu ay bilcamali wabiljawaarix walayaclamana alkaadibiin ninka iimaanka ku maxaabsada afka lagu sirahayay iyo ninkay dhab ka tahay waxaa lagu ogaanhayaa amali biljawaarix waahiri cilmigana ilahay uu le falayaclamana allahu cinda ahli اlcilmi waa cilmu duhuurin waidhaar ilahay wuu og yahay waxaad ku beekhaami iyo meeshaad ku dambayn iyo meeshaad ka soo socoto asagaabaa ku abuurayba alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif اlkhabiir in allaha bikuli shayin caliim caliimu bidaati suduur laa yaclamuha ila hu wa cindahu mafatix اlgayb ilah hawlahaas hawlihiisi wey lakin tan waa maxay cilma duhuurin wey ilahay xogta khaaska uu ka hayo ee meeshan ku jirta haddii hadhow lagugu cisaabo oo lagugu ciqaabo muran baad keeni waa in warkaada bannaanka la soo dhigo oy malaa'ig kugu mahraati kacdo oo biniaadam kugu mahraati kacaan oo xubnahaada iyo laguhu kugu mahraati kacaan iyo jidhkaadu waa cilmu duhuurin wa idhaarin lilkhalaa'iqi laa lilaahi subxaanahu wa tacaala ayib ilaahay addoommaha wuxuu ka ogyahay hadduu ku xisaabahayo nin walba markuu abuuro waxba la iskuma direenba waan iska daylina dadka faraha laga qadi lahaa ila nin walba wuxuu soo rabba wuu og yahay aduu waxba ha shaqayni maxaa yeelay si walba u dagaashaba naar baa kuu dambaysoon kuu xukumayo meel kugu qorane naarta iska galba noqon lahayd aduguna jannaa waladeed xabdiga lagu qoray waxbaa daalin iska seexi jannada iska gal lama raba hawshaas waxaa la rabaa in nin walba camal la yimaado camalkiisa marka uu ku meel tago camalkaada la iman wuxuu waafaqahaya cilmu ullahi asaabic iyo maa kutiba fi lawxi lmaxfuud isma bedelahayo laakiin cidna kuma qasbayso wa qaala tacala ilah wuxuu i wa min annaasi man yaquul dadka waxaa kamida qolya odhanhaya aamanaa ilahay baanu rumaynay faida uudiya fi اllah ay fii diin اllah diinka ilahay marka lagu dhigo jacala fitnaة الnaasi kacadaab الlah fitnada iyo imtixaankii bini aadam wuxuu ka soo qaadaya cadaabka ilah markaasuu fitnada bini adam ka carari cadabka ilah ba ku dhacahaya ayib oo see oga dhigay ka cadaab illah culum waxay leeyihiin cadaabka rabbiga ee dambeeyey iyo midkan hadda bini aadam ay kugu qabteen baa kuu siman markay kuu sinaadeen waxaad dhihi cadaab degdego mucajal ah iyo mid muahara kee roob mid dambeeya oon la gaadhin iyo mid haddaba ku haya kee daran midka hadda ku hayaa daran kanaad samaynaysaa gaale baad isu dhiibi waad fudaynaysaa idan waxaad ka dhigan tahay nin miisaamay oo dara isku qadaray cadaabka rabbi iyo kii bini aadamka idan marka taqdiiru اlmasaalix wاlmafaasid waxay keentay cadaabkan xaaliga hadda ku haya inaad ka baaqsato midka dambe iman doona habeen la gaadhay maalinkiisana waad arki doonaaye marka saasay u noqota jacala fitnaة الnaasi kacadaab اllahi fi اlmiisan wtaqdir waana khaطأ cadaab abadi ah iyo bini aadam hawshooda dhammaanayso maalmo ah haddaad miisaantay waa maanxumo iyo caqli gaabno wey miyaan gaari karaa haddee baabu اlاstinaa'i fi اliimaan ma gaari karaan u malaynaya bal harta aayaddan iska taagnaad hada bilahi towfiiq shay miyaad nala socod masaajidka alamiin haye soo daa su-aashaada alislaam waliman maca bacdin baa tiri hay maca bacdin noo jir af soomaali ka dhig si loo fahmay tadaakhul ka dhexeeyo waa tahay su-aasha israaci dareeri sheegayay midna shanta midna sagaasha waxaan ku tahanay islaamka iyo iimaanka macabacdimin si fiican marxaba لماذا لما يدخل الإيمان في قلوبهم walama yadkhul iimaanu fi qulubikum يدخل الإيمان fii quluubikum marka waxaana aayadaas iyo axaadiisana isku dhoweysa su-aashii in la maqlayaan u malaynaya haddii lagu celiyo wadaadku wuxuu yidhi abu cubayd kitaabkiisa waxaan ka fahnay islaamku iyo iimaanku inay isgelahayaan oo isku mid yihiin axaadiista qaarkood wuxuu soo sheegay wadaadku in islaamkii iyo iimaankii la kala duwahayo ilaahay subxaanه wa tacala fii suurati اlxujaraat wuxuu ku yidhi qaalat ilcarabu aamanna qul lam tuuminuu walakin quluu aslamna walama yadkhul imaanu fii quluubikum marka halkana waxaa la kala qaaday islaamkii iyo iimaankii oo remiigi waxaa loo sheegay islaam waxaa laga anfiyey loo diiday iimaan see lasu waafajinaya horena waxaan soo fahamnay in iimaan iyo islam ay isku mid yihiin waxaan isleeyahay haddii cashiri hore uu nala socon lahaa sheekhu nala joogi lahaa su-aashu ma timaadeen laakiin eh, abu cubayd eh, baad eh, ku gaabsataan u malaynaya markaan soo khulaaseeyey jawaabtu waxaa weeye salafku way isku khilaafeen iimaanku iyo islaamku ma isku midbaa mise waa kala duwan yihiin muqadimada hore ah alislaamu waliimaanu maca bacd waa isku middaas yaan la sallimaynin oo jawaab ama su-aal sidaa lagu ogolaan kara ma aha jumhuur salafi saale waxay u badan yihiin iimaanku iyo islaamku inay kala duwan yihiin inay laba shay oo kala duwan yihiin bay salafku u badan yihiin shaykhulislaam ibnu taymiya asagu wuxuu yidhaahdaaba wax salafoo qaba iimaan iyo islaam baa isku mida ma jiro qabla muxamed nasr almarwasi muxamed nasr almarwasi fii tacliimi qadri الsalaa ayuu wuxuu yidhi jamaaca min asalaf wa asxaab alxadiid baa ku tegay iimaanku iyo islaamku inay isku mid yihiin xaqiiqa waaxida waxaa ku raacay ibn cabdilbar fi tamhiid waagi dambe badan baa dariiqaa maray asagaana bilaabay buu yidhaahdaa shaykhulislaam wuxuu leeyahy almacruuf min asalaf waxaa weeye ana aliimaana iimaanku iyo islaamku inay kala duwan yihiin islaamku waa acmaasha daahirka ah ee muuqata salaada soonka xajka acmaashan muuqateed la imanayso ee waajibaadka inaad ku dhaqaaqdo ku hagaagta ah ood muxaramaadka ka tagta ah huwa alislaam iimaankuna waa qalbiga waxa galo ictiqaad iyo xubbi ilaahay iyo kalgacallo diineed iyo tacdiim iyo qadarin iyo tawakul iyo khashyo iyo khawf qalbiga wixii galo wey sidaasaa loo kala saaraa iimaanka iyo islaamku waa marka la wada sheego oo lila islaam iyo iimaan la wada sheego haddii midkood aayad ay sheegto islaam ku gaabsato ama iimaan ku gaabsato ama xadiid iimaan ku gaabsado ama islaam ku gaabsadana waxay dhaheen salafku badankood way isgelahayaan waa meesha adhi jirtay ida iftaraa ijtamaca waida ijtamaca iftaraqaa waa hadday kulmaanna way kala duwan yihiin haddii midkood la sheegana way isku hoos jiraan way isku hoos jiraan ayb marka hadda aayaddan inoo dhiman marka marka inta aanu gabagabayna inoo dhiman aayaddu salafku laba qowl bay ka qabaan qolyaha laga hadlay qaalat ilacraabu jamaaca min asalaf waxay leeyihiin kaiir min almufasiriinna mareen inay munaafiqiin yihiin dadkaani qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna aayaddu waa calaa daahiriha waana munaafiqiin munaafiquna mu'min fi lbaطini ma ahee waa muslimu fi اaahir wاlisaan jamaaca min aslf baa sidaa ku tegay abu axmed alkariji baa ka mida ibnu jariir aabari baa ka mida ibnu baa ka mida ajuri baa ka mida jamaaca min aslf baa sidaa qaba oo aayaddu waxay ka hadlaysaa acraab munaafiquun fii suura tobr waxaa lagu sheegay remiyu qayb munaafiqiina iyo mukhlisiinba inay leeyihiin wa min alacraabi man yatakhidu maa yunfiqu qurubaati cinda allahi wa salawaati rasuul iyo iyo man ytkidu ma yunfiqu maqraman wayatarabasu bikum اdawaa'ir calayhim daa'iratu saw acraab munaafiqiina iyo acraab mukhlisiin oo muminiin waa la sheegay marka culamo badan waxay leeyihin acraabtan suurat اlxujaad lagu sheegay waa munaafiqiin marka aamanaa bay dha aamana cale maya meeshiina imaan kuma jiro waa laydinka warqabaa laakiin waxaad tirahdaan aslamna waqad sadaqtum fi dalik ila ashhadu an laa ilaha illa lah bay dhaheen way tukadaan way somaan way salaadaan idan islaam daahiray la yimaadeeni imaankii baainka waa laga anfiyey madabka iyo rag la safan iyo rag ka horreey waxay leeyihiin aayaddu waxay ka hadlaysaa muslimiin reemiya ah oo ducafaa liimaan ah qaalat ilacraabu aamanaa oo waa maxay iimaanka haddii la ilaaqo wuxuu ku dhacaa iimaanka kaamilkaabay dheheen aamanaa waa ayagoo yidhi iimaanka waan dhammaystiranay war aamanaa maydan gaadhine aslamnaa dhaha walaakin quluu aslamna walamaa yadkulu liimaanu fii qulub iimaankii badankii iyo xooggiisii weli qalbigiina ma degin laakiin asluliimaan oo islaamka uu ku dhisan yahay baa laydinka helay muslimiin reemiya oo ducafaau liimaan ah weeye buu sheekhu leeyahay waxa laga anfinhayana waa kamaalu liimaan wa quwatuhu halkaasu isagu maraa ayaddana waa ka niqaasha wuxuuna u deliishanaya aayadda aakhirkeeda waxaa ku jira dadkaasi inay ilaahay uusan ka nuqsaaminaynin waxay la yimaadeen wain tudiicu llaha warasuulahu laa yalidkum min acmaalikum shaya dad awaab munaafina lama hawaabiyo dad ducafaau liimaana ah oo mutahawaab iyo ciqaab oo ahlu khayr ah inay yihiin baa aadu caddaynaysaa buu yidhaahdaa labadaas ra'yi bay salafku aayadda ka qabaan ama masalat liimaan ma isku mid ba mise waa maya inay kala duwan yihiin baa xoog badan hada bilahi towfiiq مرحبا شيخ si fiican مع أنه يعلم أنني أخالفه مخالفة جبرية فأقول أبي من يزيد وينقص si fiican وأن الأعمال الصالحة من الإيمان si fiican وأنه يجوز الاستثناء فيه خلاف للمرجئة si fiican marka meesha wuxuu ku sugan inuu nimanka horta khilaafsan yahay aslan su-aasha u deg hadalkan ii soo koob su-aashana bobsii yani wuxuu sheegay marka wuuna ziyaada wuuna nuqsaamaa acmaasha saalixadaana min alimaan bay ka mid si fiican sheekhu wuxuu yidhi waxaad soo tiri sheekh albani eh, raxmat ullaahi tacaala calayhi agtada waa murji fi masala اliimaan waqad yuwaafiqu اljahmiyata fi masaa'il min alkufri eh, silsilada iyo meelo markaan sheekhu soo akhriyay waxaa muuqanaysaa inuu sheekhu leeyahay iimaanku waa qowl iyo camal yaziidu wayanqus murjicana waan khilaafsana waxaan ku khilaafsanahay ana alacmaala min aliimaan marka see isu qabanaysaa xukunkaadii iyo sheekhu dacwadiis iyo difaaciis iyo doodiis waxaan leeyahay su-aasha in lagu soo celiyo waa khalad jumlatan wa tafsiilan waxay khalad u tahay ma dhihin anugu sheekh albani wuxuu qabaa alimaanu yaziid yanqus ma qaba ma dhihin ajin hadii baa lagu laabto sheekhu ma odhan haya kuma dhihin alimaanu qowlan waa camal inuu qabaan weliba soo sheegay yaziidu wayanqus weliba inuu qabaan soo sheegay wayastani inuu qabaan soo sheegay sheekha hal qodob baan ku haysanaa si walba u galgashana irjaa ka badbaadin maayo qodobkuna waxaa weeye sheekhu wuxuu qabaa taariku lacmaali aljawaarixi kulliha inuu yahay muslim faasiqa naarna uusan ku waarayn gaalna uusan ahayn kutubtiisoo dhan bayna ku xardhantahay meesha hadda akhriday ku xardhan tahay taariku salaad iyo zakaad iyo waajibaad iyo jihaad arkaanulislaam oo dhan hadduu ka tago waxaan ka ahayn ashahaadada arkaanulislaam oo dhan hadduu ka tago waxaan ashahaadada ka ahayn wuxuu leey waa muslim lamana takfiirin hayo ninkii takfiiriyana waxaa ku jirta fiihi nascatun khaarijiyatun takfiiriyatun sheekhu sidaasuu yidhaahdaa annagu waxaan leenahay halkaa mar haddaad tagtay acmaashana sheekhu wuu salimaa wuxuu leey waa min kamaal iimaan min kamaal اliimaan shardu sixa ma ahe waa shardu kamaal sidaasuu yidhaahdaa marka kama badbaadayo godkaasna wali ku jira annagu waxaan taagannahay wahum اlmurji'atu xaqiiqatan soo anigii suuqay naqliga ma aha sheekh waxaan ku haysaa taariku اlacmaal wاlfaraa'id kuliha biduuni cudri maca tamakuni ma muslimba mise waa gaal salafka waxaan ka hayna waa inuu gaal yahay sheekhuna waa muslim buu leeyahay faqad waafaqad murji'ata fii aslihim oo faraa'ija ruuxii ka taga inuu muslim yahay iimaankiisuna uu iimaan muctabara yahay ayuu sheekhu qabaa acmaasha ama sharaac iimaan bay sidii murji'adii fujaat اfuqaha ama min amaraat اiimaan dheh ama waa min aimaan dheh ma tanfac lann waa cibaara fi lafdi nuxurku wuxuu noqday anaka laa tactabiru acmaal اljawaarixi ruknan asaasiya min aliimaan lanna rukni asaasi hadduu yahay waad ku tagfirin lahay intaasaan sheekha ku haysanaa ee meeleenan u tiriniyaan la aadin bilahi towfiiq marxaba sheekh Mm-hmm soo dah faraaisha si fiican lagu gaaloobi maayo si fiican kulli haddaa ka tagtana بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين الشيخ wuxuu leeyahay sheekh irshaad wuxuu leeyahay su-aali ishkaal igu taagay ilaa bidaayada kitaabkaa jirta oon weli jawaabteeda weli aanan helin oonan ka bogsanin su-aashaa waxay tahay waxaan soo nidhi ama madhab salaf aynu u tiirinay ninkii ka taga markuu ashahata kadib markuu ashahada kadib ninkii ka taga waajibaadkii oo dhan iyo faraaisha oo dhan ka taga isagoo la iman karay ka taga wakhtigeedana helay waa kaafir muslimna ma aha waxaadna tii waxaan u jeednaa oy salafku u jeedaan alacmaal kullaha jinsu alacmaal ama kullu alwaajibaat laakiin waxaa garab socotay ninkii camal min alacmaal ka taga bimujaradi tarki lagu takfiirin maayo ninkii ku takfiiriyana wuxuu u gelahayaa madhab alwaciidiya oo khawaarij buu u gelahayaa marka haddana afraadii iyo aaxaaddii camalka laisku takfiirina ka tagiisi kulligiisii maxaa laiskugu takfiiriyey saxaabaduse salaada ka tegiddeeda keliya maxay ugu takfiiriyeen muslimiintii kale ayagu sama khawaarij bay ahaayeen su-aashu sheekh rashiid intaasaan ka fahmay saas mayaa u fahmay su-aashu mise waa waxbaa dhiman weli a saxaabadooda salaad oo farday ku tagfiiriyeen soo ma min hmm. alacmaal si fiican waan isfahanay aan hadalka markaa aan far waaweyn ku dhigo in laysoo fanaan moodahayay waxaan u jeednaa bacdama aad tiri ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna muxamadan rasuuluullah waajibaadka muslimiinta ilaahay uu saaray baa lagaa rabaa wixii kugu waajibay aad la iman karto haddaad la iman weydo maalinkaad islaamka soo gashayd ashaaatay ilaa maalinkaad ka dhimata adoo heli kara aad la imowdana kaafir baa tahay hawshaa marka waa xukmi cinda allahi iyo fi laakhira iman doona annagu aan xukumayno inaad xaqiijiso fulaan min annaas ama cali iyo geedda oo soomaaliyeed ayaa wuxuu yahay taariku alacmaali alwaajibati kulliha waa shibhu mustaxiil ma awoodid laakiin waa xugum ukhrawi ah oo fii maa cinda allahi marka laga hadlaayo ah taariku lwaajibaat acmaashoo dhan wixii ka taga kasna ooga taga asagoo keri kale la iman kare waa gaal war la garta wey waana madhab salaf waana ku adagnahay nuquulla waa idinsoo siiya waana kordhin doonaa insha allahu tacaala qodobka labaad waajibaadka bar ka mida ama qaybo ka mida ka tegidooda mujaradu tarki in dadka lagu takfiiriyana waa madhab اlkhawaarij wاlmuctazila isna waa khaa waxaa kuu yimid oo ishkaalku kaaga yimid axaadulacmaal laguma gaaloobo waxaa la socda qayd iyo shardi axaadulacmaal iyo afraadulacmaalka aan nas duunia ku imanin ku gaaloobiddooda wey saana waan usoo sheegay laakiin waxaa laga yaabaa in maalinkaasi gaajo adag ku haysaa dhici karta ama hawsha waa sikale ay u faada acmaasha afraadooda ninkan soom buu ka tegey waa gaal xaj buu ka tegey waa gaal dadku khayrka fari waaye waa gaal dadku xumaanta u sheegi ka nagin waaye waa gaal sadaqa waajibtay muskin miskiin oo dhiman hayo waxsiin waaye waa gaal dhihi mayno waa muslim faasiqa macsiyo ku dhacay kabiira min alkabaa'ir ilaah hadduu doono wuu cafiya hadduu doono wuu cadaabi laakiin fardigii iyo camalkii si gooniya ah, daliil min kitaabin aw sunnatin aw ijmaaci salafi sal uu ku yimid in laisku takfiiriyo asagu waa laisku takfiirin lagana eegi mahayo inuu yahay axaadulacmaali waxaa laga eegi inuu daliil khaasa ku yimid shubhadaasa laga yaabaa inay dadka qaarka ku jirto baa bilahi tawfiiq watigu waa dhammaaday sheekhana watigu waa dhammaaday kooban tahay fadal haye saailku wuxuu leeyahay shekhuliسlam ibnu temiya meelaha qaarkood waxaa laga fahmay hadalkiisa inuu leeyahay camalku waa min amaraati اliimaan qalbiga ah camalka daahirka waa amaraat اliimaan meelana wuxuu yidhaahdaa taa waxaa laga fahmay marka inuu murjicadu waafaqay meelana wuxuu tilmaamaa inuu laazim yahay waxaan leenahay waa min baabi xaml mujmali calى اlmufasali hadalka sheekhe mujmalka ama aan caddayn waxaad ku xambaaraysaa midka mubayankae cad adaa bilahi towfiiq